بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأما بعد waxaan noo soo dhamaaday walaahi alxamd eh, qaybtii eh, ugu horeysay amaba la xiriirta aladila almutafaqu calayha adiladii aanay eh, khilaafka aanu markaa ka jirin oan kusoo bilaabana alkitaab ثuma alaxaadiiث annabawiya الshariifa oo sunadiye inkastoo ijmaaca uu haddana uu noocan ma uu soo galay jiidjiid yar haddana ijmaacu ma sahlanayn oo waxaa lagu tiri aladila almutafaq calayha waxaan ka bilaabayna marka albaab alraabic aladila aladilaة almukhtalafu fiiha adilada khilaafka uu ka jiro dadna waa ay ogolaadeen culimadii qaar ka mida kuwana waa ay diideen taasaan u baxayna biidn الlah ونعقd لكل minha faslaa mid kasto iyada ka mid ah fasal gaara ayaanu u guntaynaa الفصل الأول فصلka ugu horeeya ijmaacu الkhلفاء الراشhidيiن alkhulafaa الراشhiduun waxay isku ijmaacaan dليil ma u suubadaa mise uma suubado inta aad arki doonta biidni اللaه dhowr nooع adiladan ka mid ah waa kuwa badanaa dooda ay ay ka taagan yihiin oo laysku haysto almukhtalaf fiiha oo ka bilaabanaya qeybtan hadda aanu ka hadlayna aan leenahay binisba liijmaac alkhulafاء الraashidiin khulafاء raashidiin ijmaacooda xukunka marka uu yeelan karo ijmaac alkhulafاء الraashidiin oo masalada ugu horeysa aan ka hadli doono labo aladila اmukhtalaf fiiha waxaa ka mid ah aqwaal الصaxaabة ma hadda waxay gaar ku tahay alkhulafاء الraashiduun abu bakr عمر عثمان علي أقوال الصحابة من حيث الجملة maxaa laga oranaya إجماع إجmاع أهل الكوفة شرع من قبلنا الاستحسان المصلحة المرسلة العادة والعرف والعرف والعاadة sد الجرايع الاstiقراء الاstidlاal الاstisحاab adilada waa adilada laisku jiidjiidayo marka waxaan ku horeynaynaa بإذن الله سبحانه وتعالى إجماع الخلفاء الراشدين بعض الذين رفضوا الأخذ بعض الذين رفضوا الأخذ بقول الصحابي بصفة عامة أخذوا بقول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة culamada qaarkood ee diiday inay qaataan qowl saxaabiyi inay qaataan bisifa caama oo yihi qowl saxaabiyana loo soo dhoweynin daliil uma suubadaeh qolyahaas waxay qaateen shaykheynka waxa wixii laga soo wariyey si gaara ayaan u tixgelinayna bay dhaheen haddii arinku ka soo fulo abubakr iyo hadduu kasoo fulo cmar بن khطاab tixgelin gaaraanu siinaynaa oo qowlkaa mutaystay لأن النabiy salى الlahu عalيه wasaلم kaana ystashiirهma maxaa rasulka aليه الصلa sلام baa la showri jiray la tashan jiray faإida اجtamaca عalى rأyi lam yukhaalifhma faإida اجtamaca عalى ra'yin haday isku waafaqaan ra'yi haday isku waafaqaan lam yukhaalifhumaa rasuulka aليه الصلa sلام weligii ma khilaafin abubakr iyo cmar hadday arin isku waafaqaan rasuulka aليه الصلاة وسلام ma khilaafin wلqowlihi salى الlahu عalيه wasaلم iyo rasuulka aليه الصلاة وaسلاam uu yihi darteed baan u qaadanaynaa اqtadوu bاladayni min bacdi abi bakri وcmar war waxaad ku dayataa labada aniga iga dambaysa abubakr cmar mar hadduu rasuulka la tashtay weligiina aanu khilaafin una yiri labadaa ku dayda marka waan soo dhoweynaynaa bay yihaahdeen gaar ahaan abubakr iyo cmar wlam yaأkhud bacduhm bqowlihima qaarkoodna mayanba qaadan qowlkooda bal bimajmuuci qowl اkhulafaaءi arbaca laakiin waxay qaateen alkhulafaaء aarbaca afartooda iswata hadalka ay yihaahdeen wa huwa xaqu in shaء allah sidaa baana xaqa haddii ilaah yihaahdo liqowli nabiyi salى اllahu عalيه wasalam baa u daliila uu yihi calaykum bisunatii wasunati اlkhulafaaءi الraashidiina min bacdi caduu calayha bالnawaajid waxaad laasimtaan sunadeyda iyo sunaة الkhلفاء الrاشhidiin goos dambeedka ku qabsada bu rasulk alيه الصلاaةu وaسلام taasaan marka qaadanna والadiina yأkhuduuna bqowل mطلq الصحaabi yأkhuduuna bاtifaaqi الشhaykhayn qolyaha iyagu qaadanaya صaxaabiga hadalkiisa qaad kuwaasu way yani صaxaabiga o dhan ba hadday leeyihiin anagu waxba agteena mushkila kama laha yani wax mushkilaayo bmacnaa arinkaa uu eh, ka imanaysa ma waan qaadanayna dad kale يأkذوna باtiفاq الشhykخayn way qaadanayan shaykeynka waxay isku waafaqeen waa min baabi أwlى aw bاtiفاaqi الأربacati min baabi أwlى ama waxay qaadanayaan waxay isku waafaqaan afarta imaam ويأتي bayاaن ذalika qarيiba arinkaa cadayntiisana wuu imanayaa وmaن xasra الأdilaة الشharciyaةi في الkitaabi والsunaةi والإجmاع dadka ku koobay laakiin ee yihi aladila الشharciya waxay gaar ku tahay un qur'aankii iyo sunadii iجmاaca لاa يأkخذ بqول الأربعة dadkaa ma qaadanayaan afartooda waxay isku waaفقaan وmiman dahaba إilى dalika الظaahiriya dadka arinkaa ku tegey oo yihi anagu waxaan shaqadeena maaha ma qaadanayno waa nimanka ظaahiriyada ah الفصل الثاني فصلka labaad أqwaaل الصaxaabaةi رadي الله عanهم صaxaabada aqwaashooda maxaa laga samaynaya hadda waxaanu ka hadlaynay إجmاع الkhلفاء الراشhidiin lakiن huna أqwaaل الصaxaabة رضوان الله عليهم marka صحاaبada hadii nin صحاaبي hadل uu yihaahdo meeshana dليil aanu oolin qرآaankii iyo dليil sunadii iyo mid إجماعي aanu oolin ninkaas صحاaبي hadلkiisa dليil ma u suubadaa oo ma lasoo deliishan karaa mise maya waa arintaanu ka hadlayno marka inta aanan arintaa laga hadlin waxaa munaasaba in horta laysla garto waxa lagu magacaabo saxaabi waa kee o aanu qeexno marka waxaan hadda u geli doonaa dhowr qeexitaan ama tacaariif fara badan oo kala duwan ee kusoo aroortay saxaabi man huwa saxaabi tacriif الصaxaabiyi marka la qeexayo الصaxaabiyu lugatan mansuub ilى الصaxaabati luga ahaan oo wixii loo tiiriyay saxaabada والصaxaabaةu ima bmacna الصحبة صaxaaba marka laga hadlayana ama in ay macnaheedu loola jeedo saaxiibtinimo wa ima jamcu saaxib ama in loola jeedo saaxib marka la jamciyo ayaa saxaaba ay noqotaa fkul man صaxiba غayrah walow saacatan fahuwa صaaxib qof kasta ee qof kale la jooga walow saacaba allah ka dhigay saaxibkii buu noqonaya لأna صaaxiba ismu اfaacili man صaxiba saaxib hadaad maqisho waa ismu faacilo waxa asalkiisu yahay falku uu asalkiisu ficilkiisu wuxuu yahay صaxiba bay ka timid wey ama fi اصطilaax marka loo baxo ereybixinta nimanka usuuliyiinta faالصaxaabiyu huwa kul man aamana bالنabiyi salى الlahu عalيه wasaلم وصaxibahu waa qof kastoo rasuulka aليه الصلaة sلام rumeeyey isla markaana la joogay وطاala صxbathu lahu ayna dheeraatay mudada rasuulka aليه الصلa sلام uu la joogay وmaata calى الإسlaami islaamkiina ku dhintay ويuqaalu lahu ruuxa waxaa laleeyahay ayضا sidaas oo kale صaaxib baa lagu magacaabaa والjamcu أصxاab وصaxaabana waa la yihaahdaa dhowr shardi baa loo shardiyey qofka markii saxaabi laleeyahay usuuliyiinta ko waxay yihahdeen qofka kan waa inuu iimaan la yimaado oo rasuulka alيه slat slam uu rumeeyo uu la joogay muddada uu la joogana ahayd muddo aad i aad u dheer kadibna uu ku dhintay islaamkii laakiin aanu ridoobin marka saxaaba saxaabi marka laga hadlayo saaxib haddaan niraaho iyo haddaan saxaabi niraaho waa mid mfrid haddii jamc yihahdana waa asxaab ama saxaaba kulli waa isku macno luqa ahaan ويkhتص الصaxaabiyu والصaaxibu في curfi اusuuliyiin في عرف الأصوليين والمحدثين بmن صaحب النبي صلى الله عليه وسلم صحاaبiga iyo صاaحب marka loo baxo عرفi أصuuliyiin nimanka أصuuliyiinta siday u yaqaanaan iyo محadiثiinta waa qofka rasuulka عليه الصلاة وسلام keliya la joogi أmا maن صaحبa غayrah lakiin qofkii qof kale صاaحب la noqday fayuqaaل lahu ruuxa waxaa la leeyahay صاaحiب فuلان بالتقيid hebel ninkii صاaحب ahaa صاaحiب أbي يوسف صاaحiب أbي حaنيiفة waa in la qaydo oo la sheego lakin haddii saxaabi aad naqashid ama saaxib aad naqashid markiiba madaxdu ama maskaxdu waay maxay ay u kala firaynaysaa ama aadaysa xagga iyo saxaabatu rasul lah sal alيه wasalam ويkرج لqwlina amنa bالنaبiي slى الlه عليه waسلم markaanu leenahay amنa bالنaبiي waxaa ku baxay man laqiya النabiيa salى الlه عليه waسلم qabla bcثatihi qofka rasuulka aيه sl sl la kulmay intaanan la saarin aw laqiyahu wahuwa kaafirun amaba la kulma isagoo gaala dad baa jiray intaa rasulka alay sala slam nebi aan laga dhigin ay isla joogeen kaas saxaabi maaha dad baa jiray rasuulka alay sala salaam la noolaa oo la kulmay isagoo nebi laakiin aan rumaynay kaasu maaha muslim maaha saxaabi maaha uma lam yadkl fi islaami fi xayaati اnabiy salى اllahu alيه wasalam islaamkana aanan gelin intuu rasulka alay sl slam uu noolaa sawaaء maata calى اlkufri waxaa iskumida gaalnima ku dhimayaa أو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ama iسlاamya rasuل ه صلى عليه وsلم markuu geeriyooda kadib kabni صayaadi ninka lagu magacaabo xaaladiisu sidaabaa ahayd ويkخرج أيضا waxaa kaloo ka baxaya meeshii man kana munaafiqa qofkii munaafiq ah uu la jooga rasulka alيه الصلاaةu وaسلاaم imaan buu muujistay laakiin gaalnimo iyo kufri buu gadaal ka waday kaasoo kale waxaa lagu magacaabaya munaafiq ويkرج بqwلna markaan leenahay وطاaلa suحbathu lahu markaan leenahana waxaa ku baxay man laقيahu maraة aو maratayn qofka mar keliya la kulmay laba jeer la kulmay aw ra'aahu min bعdi ama meel fog ka arka rasulka عalيه الصلاaةu وaسلاaم kaasu صxaabi maahan buu leeyahay وذلika لأنa miثla hadiه الرؤya laa تkفي لتacalم الcلوم الشharciية maxaa arkitaanka oo keliya intaa gaaban uu rasulka aليه الصل uu la joogay kuma filna inuu qofkii uu barto culumtii sharciga ahayd xatىa yakuna lahu qowl fiiha ilaa uu ka gaaro heer ra'yigiisu markaa uu dhiibto id ina man jacala id ana in la yidhaahda wanaagsan man jacala qowla الصaxaabiyi xujaة banaa dalika calى اlculuum alatii yuxasiluha الصaxaabiyu biطuuli صuxbatihi maxaa yeele qofka qowla الصaxaabiyi daliil ka dhiganaya ruuxa isaga arrinkaa wuxuu ku dhisay cilmigu ninkaas saxaabiga uu leeyahay oo uu soo taxsiilsaday oo soo dhacsaday eh, muddadii dheerayd oo rasulka ala sala slm uu la joogay wax hadalkiisaba loo dhegeysanay wax kale maaha maxaa rasulka ala sala slm muddo la joogay laakiin nin maalin laba maalin arkay cilmina aanan hayn maxaa kaa loogu tiriyaa inuu saxaabigu yahay wahada bikhilaafi اsilaaxi اlmuxadisiin laakiin hadalka maanta nin aanu soo sheegayno oo dhan waa uu ka duwan yahay waxay muxadisiinta saxaabi u yaqaanaan nimanka usuuliyiinta ay ahaayeen فالصحاaبي عindهم صحاaبiga agtooda waxaa lagu magacaabaa maن لقya النبي صلى الله عليه وسلم وآmنa bه وmاta على الإسلام qofka رasuلka عليه صل sلم la kulmay rumeeyey iسلاamkana ku dhintay ولم يشhتaرطوا طuuل الصحبة umayan شharطin inuu muddo dheer uu la joogo وذلika لأنa cinاayتهم inama hiya بالرiواaية مaxa محadisiintu markay sidaas oo kale wax u qeexayaan iyagu waxa ay si gaara u daryeelayaan xadiidka la warinayo والرواaية hadii xadيiث la warinaya ykفي فيha مجرد اللqي walow mرة taa waxaa ku filan keliya inay wada kulmaan walow hal jeer ba allah ka dhigay ninka محadثka marku wuxuu ilan focuskiisa wuxuu saaran yahay ninkan wax ma ka wariyay daqiiqada haday isla joogaan uu kelmadii kasoo xigtay intaasaa nagu filan bay leeyihin laakiin nimanka usuuliyiinta iyagu waxay ka hadlayaan fatwadii iyo qowl la اctimaaday waa sababta keentay inay ku ad adkaadaan oo yidhaahdaan mar iyo laba jeer iyo nin meel fog ka arkay saxaabi inaan ku tirina maaha qaala الbخاariyu رحمه الله من صaحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رa'aه miن المسلimiiن فهو miن أصحاaبه qofkii rasulka aليه الsلa سلام la joogay ama arkay oo mسlimiintana kamida ninkaas صaxaabi baa laleeyahay ويkرج بqwلina mاta عaلى الإسلام waa ku baxaya waa ku baxaya mark qeexitaank markuu yimaado waa inuu akademic uu noqdo jaamiع noqdo maanic noqdo waa in uu kulansanayo dhammaan qaybaha kala duwan ee loo baahan yahay erebixinta sharciga ee soo hoosgelaysa waxaana meesha ku jirin waa inaana meesha aynu soo gelin marka si meeshii lagugu xaalo ayaa waxaa lagu sheegaya ixtiraazaad wax lagu magacaabo waxaa ka baxay waxaa ka baxay marka wuxuu yihi markaan leenahay wamaata can waxaa meesha ku baxay bacdu man aclana islaama ثuma اrtada wamaata cala اlkufr dadka qaarkooda islaam intay muujisteen kadibna dib inta u gurto islaamka ka laabtay gaalnimana ku dhintay kuwa marka la qaban maayo islaamkooda waa saxaaba la dhihi maayo ila dad baa yimid rasulka ala sl slam u yimid yiri muslimiin baa nahay kadibna ridoobo islaamka isaga laabto bostas la yimid gaalnimana ku dhintay lakin اladina اrtadw ثuma caaduu ilى الإسlaami yactabirهm أkثar الأsuuliyiin والمحadثiina min الصحاabة laakiin dadka rasulka aليه الصلa sلام intuu noolaa islaamka inta ka baxay haddana kusoo laabtay أkثar الأsuuliyiin waxay u tixgeliyaan iyo muxadisiinta say u badan yihiin nimanka sidaas oo kale marba hadiiba islaamka kusoo laabteen inay yihiin maxay صaxaabo inay yihiin waa siday u badan yihiin qaar diidayaa jira ويبني bعض الأsuuliyiin الkhilaafa في dalika calى xukmi الridة arinkaa marka de qof islaamka isaga laabtay haddana yiri dib danbaan usoo kala fureeye waan soo laabtay sababta loo tixgelinayo muslim loo leey waa maxay usuuliyiinta maxay arrintaasoo kale usoo dhoweeyeen ويبني بعض الأسuuلiيiن أsuuلiyiinta قاaرkood waxay ku dhisayaan الkhilaaفa في ذaلiك khiلaafka meeشha ka jira waxay ku dul dhiseen calى xukمi ridati ridada xukuمkeeda horta laysku hayaa qofka markuu abastas ula yimaado iسlاamkii uu ka laabto iسlاamku isaga baxay k xukuمkiisa mxuu noqonaya hal tubطilu ridadii ma burinaysaa maa sabqaha min الcamل مطلقا camal kastoo ninkan uu sameeyey جihaadkiisii soonkiisii زakadiisi m waa ka kac oo amase bisharطi اlmowti cala اkufri mase waxaa shardiya inuu gaalnimo uu ku dhinto hadduu gaalnimo ku dhinta waxaaga dhan waa ka kac laakiin mar haddii dhowr sano uu islaamka inta ka baxa dana dibdam uu kusoo laabtay wixiisi hore ma u jiraan wey meesha khilaafka uu ka jiraa fain qulnaa haddaanu niraahoon qaadano ra'yiga kale aanu dhahno muطlaqan baطla muطlaqan dhammaan wixii oo dhan erkay galeen markaan niraaho isla gubteen baطalat الsuxbatu saxaabinimadii meesha ka baxday وإlاa hadaynan sidaa aynaan dhihinna فlا wxi waa i joogaan wey وmin جuمlaةi man فiihi الkhilaafu dadka laysku khilaafsanya saxaabada laysku khilaafsanya waxaa ka mida nimanka laysku khilaafsanya laleeyaha ma mslim ba ma saxaabi ba ma saxaabi maaha alأshcaث ibn qays ninka lagu magacaabo irtada iسlaamku ka baxay ثuma aslama dib dambu iسlaamki kusoo laabtay وaxasuna iسlاam iسlaamkiisa mu wanaagsanaada ninkaas kale qaar waxay leeyihiin waa saxaabi qaarna waxay leeyihin ninkaas saxaabi maaha marba hadduu islaamki ka baxay ama man kana muؤmina fi xayaaةi الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam walam yجtamic bihi laakiin qofkii muؤmin ahaa rasulka ala sl sl intuu noolaa aanan la kulmin falaysa صaxaabiyan kaasuu saxaabi maaha wa minhum waxaa ka mida abu du'aybin اlhudaliyi abu du'ayb baa ka mida ninka isagaa muؤmin buu ahaa rasulka ala sl sl intuu noolaa laakiin weligii ma arkin weligii ma arkin ninkaas saxaabi loo dhihi maayo samca bmarض النabiي salى الlaه عalيه waslm ninkaa wuxuu maqlay rasulka alيه sl slm xanuunkiisii markuu bukaday fasaafara naxw xaggiisuu soo aado uu usoo safray walaakin faatahu sharafu ismi الصuxbati laakiin ninkaa waxaa dhaafay oo gafay sharaftii uu ka kasban lahaa ism الصuxba yani saxaabinimada saxaabinimada magaceedii sharafteedii baa dhaaftay maxaa faqad qudba الnabiyu salى الlahu alيه waslm rasulka alيه sl slm wuxuu geeriyooday qabla an yasila ilى اmadinati madina intaanu soo gaarin mumin buu ahaa rasuulkaa jiruu maqli jiray wuxuu jiri bal marka kan ka war doonoo soo arag intuu wadada kusoo jiraa waxa li rasulka alيه الsلatu asalaam agow uu geeriyooday fashahida ninka isaga wuxuu xaadiray dafnahu aaskii xabaalkii duugistii rasulka alيه الsalaatu wasalaam waxadara baycata abi bakrin الصadiq wuxuuna meesha goobjoogka u ahaa abubakr markii loo gacan qaadayay inuu noqdo khaliifaة الmuslimiin radia الlahu canهuma ninka marka waa l intaas yar ayaa ay ku dhaaftay fursadii ahayd inuu noqdo saxaabi waa haddii qowlka kan la qabto laakiin aqwaasha kale haddii loo laabto ninkaas saxaabadu ku jiraa wey xujiyatu qowli صaxaabi intaa markaan isla soo meel dhignay kayskaan u soconoo dhan waa kan weli maynan gaarin waxaasoo dhan gogoldhicb gogol dhac bay ahaayeen qowli صaxaabiyi xujinimadiisa iyo inuu u suubado inuu daliil uu geli karo ayaan u baxayna dahaba اimaamaani malik wالshaaficiyu fi madhabi اljadيid laba imaam waxay ku tageen maalik iyo shaafici gaar ahaan shaafici madhabkiisa cusub wuxuu ku tegey wa huwa qowlu bacdi muxaqiq اusuuliyiina waana qowl ay iska leeyihiin nimanta nimanka usuuliyiinta muxaqiqiinta qaarkooda minhum ibn xasmi washawkani baaba ka mida raggaasi waxay ku tageen ilى ana qowla الصaxaabiyi fi اdiini laysa xujata calى gayrihi min الnaas qowlka saxaabiga ee uu diinka uu ka yihaahdo qof kale xujo kuma aha isagu xujo ku yahay isaga hadduu doon ku camal fal lakin qof kale khasab kuma aha qaala malik hadaladiisa waxaa ka mida inuu yihi kul yu'khadu min qowlihi wayurad qof kasta hadalkiisa waa la qaadana haddii la doonan waa lagu celinaya ilaa صaaxiba hada اlqabr ilaa qofka qabrigan ku jiro yacni الnabiy salى الlahu عalيه wasalam buu ula jeedaa qaaluu waxay yihahdeen لأna الصaxaabata basharu غayru macsuumiin maxaa saxaabada waa dad bini aadamo aanan xumi ka dheerayn macsuumiin maaha qalad baa ka dhici kara wqad kaana axaduhum yaquulu اlqowla waykhطئu fiih midkood hadal intuu sheego buu gefi jiray waidaa nubiha ilىa khaطئih rajaca canhu haddii lagu baraarujiyey inuu khalad uu galan uu ka laaban jiray wa kaana bacduhum yaruddu calىa bacdin qaarkood qaar kale waxbay ku diidi jireen oo masaa'il baa laisku qabsan jiray see marka aan ula soo taagnaan karna masalada ah saxaabi hadduu yihahd hadalkiis waa in la qaato wadahaba jumhuur اfuqahaa fuqahada jumhuurteeda waxay ku tagey midna u xaniifata wa axmedu baa ka mida wmalik baa kamida wmaaliku baa ka mida fi axadi aqwaalihi marka la qabto dhowr ra'yi buu leeyahay mid kamida hadii la qabto washaaficiyu baa kamida fi madhabihi اqadiimi hadii la qabto laba madhab buu leeyahay waxay ku tegeen ilى ana qowla الصaxaabiyi xujaة ma lam yukhaalif kitaaba aw sunata aw ijmaaca qowlka saxaabiga waa xujo haddaanu khilaafin aayad ama xadiid ama ijmaaci وإنما قالوا ذلك لأن الصحاaبة rاaفقوا النبي صلى الله عليه وسلم في إقاaمتهi وسفره waxayna sidaa u yihahdeen mxaa صaxaabata rasul لlah صلى اه عليه وسلم waxay mar walbaba ay la joogeen nabiga عalيه الصلاaةu وaسلام intuu nagaa markuu safarka ku jiray وasamicوu أqwaaله hadaladiisana waa ay maqleen وashahidوu أfعaaله falalkiisana waa ay goobjoog bay u ahaayeen وتqريiraatihi وأحكاamه iyo w rasulka aليه الصل sلام uu sugay iyo أحkaamtii o dhan fakanوu بذalika أعرفa hadiه الأmةi برabiha marka waxay noqdeen ummadda kuwa ugu aqoonta badan rabbigeed yani iyagaa kuleh wey وأعلم الناasi بkitاab الlahi وsuنaةi rasuulihi salى الlahu عalيه waslم waxayna noqdeen dadka kuwa ugu cilmiga badan quraanka iyo sunada وأkثarهm ikhlاaصa lilahi وxirصa calى الkhayr waxayna noqdeen dadka kuwa ugu barax tirista badan xagga cibaadada uguna dadaalka badan xagga khayrka xatى أصbaxa lahu bhadihi الصحbaة الmubaarakة وطuل الرفqة للنabiي salى الlahu عalيه waslم والcamل macahu ملكة علمية rاaskة وdوq bه يفرقوna bين الحq والباطل ilaa qaarkood صxaabinimadaas iyo in mudadaa dheer oo rasulka aليه sل sلم ay la joogeen oona la shaqaynayeen waxaa ilaahay gacanta u geliyay malako awood cilmiya ee raasikha ee sugano وdوq bihi يفariقوun ilaa ay ka gaareen haddana dowq u suurto geliyey inay kala saaraan xaqa iyo baaطilka وqad شhahida lahm الlahu taعaalى بأnahu qad radيa canهum radوا canه ilaahay baaba u qiray inuu raalli ka yahay iyagana raalli ay ka yihiin washahida الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam biأnahum khayru quruuni hadihi اlأuma rasuulka alيه sl slm wuxuu u qiray inay yihiin ummadan kuwa ugu khayrka badan qaaluu waxay yihahdeen marka faاlgaalibu sida badan an yakuuna alqowl اladii qaalahu الصaxaabiyu fii umuuri الshariicaةi waxaa badan in oraahda ninka saxaabiga uu leeyahay uu ka sheegay umuuri shariica huwa mima samicahu min الnabiyi salى الlahu alيه wasalam in ay ka mid tahay ama qowlkaas inuu yahay waxyaaba rasulka alيه sala slam uu ka maqlay walaakinahu lam yusarix biالsamaaci minhu laakiin isagaan cadayn inuu ka maqlay aw yakuuna mima calimahu bimushaahadatihi liafcaali الnabiyi salى الlahu alيه wasalam aw taqdiraatihi walam yusarix biاlmushaahada ama inuu noqdo wuxuu rasulka alay slat slam uu ka ogaaday si maadaama uu goobjoog u ahaa nabiga alayه الsلa slam afcaashiisa iyo taqriiraadkiisa laakiin aanu sheegin inuu meesha goobjoog u ahaa aw yakuna qad fahimahu bimajmuuci ma xasalahu min alculuumi bطuuli صuxbatihi lلnabiy sal اله alيه wasalam ama inuu ka fahmaba oo ah arin ay u suurto gelisay wax alla wixii macluumaada ee uu dhacsada ee uu helay intii muddadii dheeraydo rasulka alay slat slam uu la joogay fain lam yakun min hadihi اlanwaaci waxaasoo dhan aanu soo sheegnay haddaanay soo hosgelin بأn kaana qad qaalahu bاجtihaadi الmaxd waaba inuu arinka uu ka yihaahdo ama uu ka hadlo isagoo اجtihaadkiisa keliya ku dhisaya fahuwa cadl baan leenahay ninkan isaga waa nin ثiqa ahoo baabida caalimu biاlugati lugadiina caalim ku ah caalima biusuuli ااجtihaadi caalimna ku ah sida loo اجtihaad usuusheeda fayakuunu اجtihaaduhu أwlىa min اجtihaadi غayrih اجtihaadkiisa fatwada isaga bixiya ayaa ka munaasabsan wax kala dadkay bixiyaan miman jaaءa bacdahu min الtaabiciina faman bacdahum ee dadkii gadaal ka yimid iyo dadkii markaa iyaga kasii dambeeyey ninka wuxuu rabaa hadalka isku soo gonaanay wuxuu yidhi si kastoo ahaato saxaabada wax kaga leh ma laha luqa hadday noqoto alkitaab hadday noqoto sunadii hadday noqoto ama goobjoog ha ahaadeen ama yaanay ahaanin ama ha maqlin ama yaanay maqlin mar kastaba ra'yigooda waxay iyagu sheegaan wuxuu dhaamaa ra'yi qof kale ee caadi hadal uu sheego wey uma in اladiina qaaluu ina qowla صaxaabiyi xuja dadka yiri marka qowla صaxaabiyi xuja dadka yiri jacaluuhu fii martabati bayna bacda alkitaabi wasunati walijmac waxay ka dhigeen darajo kale oo qur-aanka iyo sunada ijmaca ka dambaysa waxay leeyihiin alqur'aan aلsuna alijmac maxaan leenaha marka maxaa ku xiga qowl aلصaxaabi waqabla اlqiyaasi waاجtihaadi الra'yi qiyaaska iyo ijtihaad ra'yigana way ka hormariyeen falaa yajuuzu cindahum agtooda ma banaana lilmujtahidi mujtahidka uma banaana an yajtahida ra'ya yukhaalifu qowla saxaabiyi in uu ijtihaad ku sameeyo ra'yi kasoo horjeeda qowla saxaabiyi ma banaana bay leeyihin walaysa alkhilaafu almubayanu aclaa fi jamiici aqwaali الصaxaaba khilaafka aan kor ku soo xusnay ma aha inuu la xiriiro aqwaali الصaxaaba o dhan bal aqwaaluhum calى darajaat lakiin aqwaasha saxaabadu ay yihaahdeen daraجaaت kala duwan bay leedahay aلأuلى darajada ugu horeysa an yتafiqa الصaxaabaةu عalى masألة صaxaabadu inay arin isku waafaqaan fahada iجmاع qowliy ka waa lagma iجmاع qowliya wahuwa xujaة qadama الqowل fiihi kan waa xujo horaa looga soo hadlay الثaaniية arinta labaad yani masأla iyagoo dhan isku waafaqeen taas hadal kama taagin an yتafiqa عalayhi الkhلaفاء الrashiduna الأrbacة in arinka isku waafaqaan afartii imaamu khلafada ahaa وqad تqdma الqول فيihi أيضا arinkaa ka hadalkiisan wuu soo hormaray وأnhu ylزم الأkذ bihi inay laazim ay tahay in la qaato وkda ma amara bihi bعض الkhلفاء الrاشhidiin وأkhذa bihi الصحaabة taa waxaa la mida bعض الkhلفاء الrاشhidiin waxa ay fareen dadka oo صaxaabadana ay qaateen وذlika لxadيiث baa loo soo deliishanaya عalaykum bsuنatي وsuنatي الkhلفاء الrاشhidiin الmahdiyiina min baعdي war waxaa laaزimtaa sunadeyda iyo sunaة الkhلفاء الراشhiدين ee la hanuuniyey aniga iga dambeeyey caduu عalayha bالنawاجidi goos dambeedka ku qabta وqad waafaqa الشhaafiعiyu عalى xujaةi أqwاli الkhلفاء الراشhiدين imaam الشhaafiعي wuxuu waafaqay inay xujo ay tahay aqwaal الkhلفاء الراشhiدين in marka lasoo deliishado الثالثة xaalada saddexaad أn yquula الصحaabiyu qwلا يucرف أنhu qad اnتashara wadaca bayna الصحاaبة inuu ninka صxaabiga u yihahdo hadal la ogaado inuu faafay oo uu ku dhex baahay saxaabada dhexdeeda وlm يعلم أنa أحadا minهم ankara o radda عalayh aanan la ogaanin nin saxaabada kamida oo arintaa diiday amaba ka hor yimid fahada النوع ma يسمى bالإجماع السكوتي nooca kan waa nooca lagu magacaabo الإجماع السكوتي وqad تqdم الqول فيhi في مبxث الإجماع kasoo hadalkiisana wuxuu noogu soo hormaray مبxث الإجماع markaanu soo joognay الرaaبعة xaalada أفراad an yaquula الصaxaabiyu qowla laa yudraku bimujarad الra'yi ninka saxaabiga inuu yidhah hadal aan ra'yi lagu gaari karin fahaada الnowc in kaana mawquufa fi الظaahiri nooca kan daahir ahaanba mawquuf ha u muuqda eh lahu xukm اmarfuuci ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam kaas wuxuu leey xukunka marfuuca rasulka alيه sala slm loo tiiriyey wayumahilu lahu اusuuliyuun usuuliyintana waxay arrintaas tusaale ugaga dhigaan biqowli caaishaةa radi allahu canhu caaisha hadalkeedii lan tara الmarأaة fii baطniha walada baعda الخamسiin haweeneyda uurkeeda ku arki mayso ilmo konton sano markay gaarta kadib wa qowliha bay usoo deliishadeen lan yamkuha alxamlu fii baطni umi ilmaha xamliga ee uurka ku jiraay uurka hooyadii yani maaragtay janiinka yar baaqi ku noqon maayo akara min caamayni qadara maa yataxawalu dilu اlmiqzal in ka badan laba sano aan ahayn muddo yaroo qadar yaro micnaha oo maxaarka uu la wareego oo kale micnaha laba sano kuma darsan kara w hadalkaas waa tacbiir carabi o daqiiqa fahada الnowc nooca kan xujatun weeye wahuwa nowcu min anwaaci sita waa nooc ka noocyada shanta ah waqad taqadama bayaanu dalik arrinkaa cadayntiisana waa ay soo hormartay alkhaamisata shanaad an yaquula صaxaabiyu صaxaabigu inuu yihaahdo qowla inuu yihaahdo mima yudraku biالra'yi oo kamid ah waxyaabaha ra'yi lagu ogaan karo ويkhاaلفhu فيihi غayrhu miن الصحاaبة uu marka ku khiلaafo qof markaa صaxaabadii ka mida فhذا النوع ذahب الجمهوuر إلى أنhu laysa بxuجة nooca kan جمهuurta waxay ku tageen inaan xujo ahayn وذahب bعض الأصuuلiyiin usuuliyiinta qaarkood iyo الفقهاء waxay ku tageen minهm أbu xaنيiفa ka mida رaحimه اللaه أنhu إلى أنhu يلزم الأkخذ بqowل أحد الصحاaبة inay waaجiب ay tahay in la qaato صaxaabada midkood hadalkiisa in la qaato id اkhtalafuu hadday iskhilaafaan hebel baa yiri hebel baa yiri mid un la baxa walaa yajuuzu ma banaana sinamo uma banaana alkhuruuجu can aqwaalihim in aqwaashooda laga dhex baxo ilىa qowli gayrihim loo baxo qowl kale oo qof kale u yiri aw ixdaaثu qowli jadiidi ama qowl cusub in lasoo dirisiyo la keeno arrintaa ma banaana way iskhilaafeen mid un qaado weye laakiin inaad ka tegtid aad tiraad maalig iyo shaafici baan dhegeysanay iyadoo saxaabatu rasul ah sal sl aqwaashooda ay kaalma banaana buu leeyahy ra'yiga kan asaadisaةu xaalada lixaad an yaquula الصaxaabiyu qowla mima yudraku biالra'yi ninka saxaabiga inuu yihahdo hadaloo ra'yi lagu ognaan karo walam yuclam intishaaruhu baynahum laakiin aan la ogaanin qowlkaa inuu ku dhex baahay iyaga dhexdooda walam yuclam ana gayrahu min aلصaxaabati khaalafahu fii dalik aanan la ogeyn nin kaleo saxaabiga inuu arrinkaa uu ku diiday walaysa mukhaalifan likitaabi aw sunna kitaab qur'aan iyo sunana kama soo horjeedo fahada الnawع almukhtalafu fiihi nooca kan ee laysku khilaafo fahada huwa noo e nooca waa nooca almukhtalafu fiihi dooda ay ka taagan tahay waqad bayana اlkhilaafa fiihi fii awali hada mabxaث ah, doodaa taagan iyo isgaramarkaa ka dhex taagan culamada dhexdoodana waxaanu ku cadaynay mabxaثka hada اkitaab wanurajixu waxaan awood siinaynaa ana hada الnawع min aqwaali الصaxaabة nooca kan aqwaal الصaxaaba kamida laysa bxujaةi fi الdiini xujo uma suubado diinka looma soo deliishan karo looma soo deliishan karo walaakin maa huwa maca hada laakiin iyadoo ay sidaa jirto haddana waxaa jirta maa hada maca dalika dheh walaakin huwa qowlka isaga maca dalika taa iyadoo laba qabo mima yustأnasu bihi waxa la weheshado ayuu ka mid yahay litaqwiyati axaadiiث الآxaad si loogu xoojiyo axaadiiثa axaada الwاaردة ee soo arorta التي huوa muwaaفiq لaha u waafaqsan yahay ويstأنiس bه المجتahiد ninka cاalimkan waa u weheshanaya إidا waafaqa اجتihaadhu qowل الصحاaبي hadii اجtihaadkiisa qowل صحاaبي u waaفqo وإdا ra'aahu haduu arka muwaafiqan inuu yahay midkii waafaqsan لilqawaaعidi qawaacidiina falahu an yaأkhذa bihi mutaabacaةa وتaqliida waxaa ninka isaga u ahaatay inuu qaato ama isagoo ku raacay ama isagoo taqliid ahaan u raacay mutaabaca iyo taqliid way noo iman doontaa waxay u kala duuyihin mutaabacan waa daliilka ad og tahay ninkan uu qaatay taqliidna waa iska dabagal oo meeshii uu ku wada ninka caalimka u raac wey cinda man lilmujtahidi waa haddaan u dadka baneeyey oo mujtahidka u baneeyey an yuqalida mujtahidan aakhar inuu taqliid ku samayn karo mujtahid kale laa anahu xuja fii daatihi taasu macnaheeda ma inuu xujo keligii yahay wallahu aclam buu leeyahay hadalkaa gunaanadkiisu muxuu yahay أقواaل الصحاaبة daرaجaaت baan ka dhignay ilaa intaabuu waday wax ay صaxaabaةu rasul ص mسأlada isku wada waafaqeen iجmاع qowli baa lagu magacaabaa ama khulafاء rashidun baa isku waafaqay amaba qowlkiibu intuu sheegay wax ka daba hadlaa la waaye amaba qowl wuxuu sheegay aan rأي n wax ra'yi majaal u furan maaha waa qowl inuu naqli leeyahay ay cadaan karto ama hadal buu yihi laakiin waa la ogaan karaayo oo dad kale ku diidan nooca kan waa nooca layihi jumhuurta ay meel kala dhaceen yihahd anagu uma baahnin qaarkoodna ay yihahdeen maya marnaba sinaba uma banaan aqwaal saxaaba o dhan in la wada tuuro mid un ka qaado ka kale wuxuu leeyahay waa in uu hadal u yihaahdo wax majaal ra'yina u furan oo qof ra'yi uu ku keeni karo laakiin ma faafin nooca kan waa nooc marka dooda ay ka taagantaha lakin waxaa la yihi cala wuxuu u suubadaa in la weheshan karo haddii daliil kale aad weydin in saxaabi hadalkiisa wax kuu dhaama malah wey تنبيه براروجين بلغ عدد الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عشرات الألوف cadadka tirada dadka rumeeyey rasuulka alيه الصلa sلم intuu noolaa waxay gaareen tobanaana kun bay gaareen والadiina lahum riwaayة minhum fii kutub الxadiiث dadka laakiin riwaayad leh oo xadiiث laga soo wariyo kutub اxadiiثka ku qoran qariib min سبcamiya وخamسiina nafsa waxay u dhow yihiin todoba boqol iyo konton iyagoo intaas gaaray haddana dadka axaadiistooda la wariyey waa todoba boqol iyo konton saxaabata rasul lah sal lay slam wa ama aladiina lahum aaraaء ijtihaadiya laakiin ragga leh fataawi leh wa fataawa leh aaraa ay ku dadaaleen oo fataawana leh falaa yaziiduuna can mia وhamsiin boqol iyo konton kama badna wاlmukhiruuna minhu dadka badiyey fataawida iyo ijtihaadka badiyena sabcatu weeye wاlmutawasituuna dadka iska dhexdhexaystana cishruuna waa labaatan والbاقي inta ka soo harta sooma mqiluun waa dad aad aad u yarayso انظر الأحكاam الإحكاam لبن xaزم صaxaabada intaasoo kun gaaraya ayaa waxaa la yihi inta wax laga wariya todoba boqol iyo konton la yihi inta bmacnaa fatwootay boqol iyo konton ma dhaafsna inta ugu badan ee mar walba hadalkooda dhegeyso todoba ma dhaafsna kuwa dhexdhexaysa labaatan kama badna inta kasoo harta way yaraysteen yani waxaad arkeysaa baashu inaanay sahlanayn iyagoo صaxaaba rasulka ala sl sl la jooga su-aalaha waa la iska ilaalin jiray ma aha inuu bimacna qofka uu maaragtay iska soo booda iska jadboonayma waana manhaj cajiiba tanbihun aakhar baraarujin kale lilxaafظ الcalaaئiyi risaalaة qayima fi hada اlmabxaث cinwaanuha ijmaal اliصaabaةi fi aqwaali الصaxaabة ninka calaa-i la leeyahay risaale cajiib buu leeyahay oo aad iyo aad u wanaagsan ee cinwaankaa leh ijmaal اliصaabة fi aqwaali الصaxaabة kitaabka وهي منشhuرة بتحقيiقina وتacليiqina waana la طبciye buu leeyah anagaana تحقيijinay anagaana تacليiqinay walow رisاaلة أخرى تتكاmل في mوضوعiha mعa hadi الرisاaلة wuxuu leeyahy risaalo kaleo mوضوعeeda mوضوعa uu buuxinayo cinwاaنha mنيiف الرتبة لmaن ثبت lahu شharيف أو الصحبة وqad xققna أيضا وعلقna عaليha بتacليiقاaت مهiمة anagaa تحقيijina buu yihi تacليiqاaتna waan dul saarno مhiمة وهي في تحقيiق mن hو الصحاaبي waxayna ka hadlaysa صxaabi waa kee وqad sadرت مؤخرا can مؤسaسaة الرiساaلaةi ببayrوت mar dhow baa waxaa lagu dabciyey meesha مؤسaسaة الرiسالة ببayrوت الفصل الثالث إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة waxaan maqلna oo kale أهلمdينة isku iجmاعay أهلكوفة isku iجmاعay taana waa la isku khiلaafay احتج الإmاaم مالك رضي الله عنه بإجماع أهل المdينة في cصره الimaم mالك wuxuu soo deliishaday أهل madينba haday ku waafقeen iجmاaعooda xujo buu yihi في casrihi وqبلa casrihi isaga casrigiis intaan gaarin ka hor qاaل marka wuxuu yihi إذا kاna الأمر ظاahiرا بالmadينة macmuلا bه arinka haduu arin ka jira المdينة منورة laguna cmل falayo lاa يجوز لأحadi مkhاaلفaته qofay u banaan tahay malha inuu khilaafo marba hadii arinkan ahlumadiine ay sameeyaan marka isaga wuxuu karatihi ka dhigtay wax ku dul dhisayaa almadina munawara dadka degan oo saab waad arki doontaa doodiisa waxa uu dhihi doono almadina oo ah saxaabata rasul sal alيه wasalam oo caasimadii islaamka ahayd intaa rasulka ala sl sl nu geeriyoon wax kastoo dadku sameeyaan habkay u kala gadanayaan baa beeca oo sharciya habkay u kala guursanayaan baa beeca oo nikaax sharciya habkay u tukanayaan baa bmacnaa sidii sharciga ahayd camalkoodaa la qaadanayaa buu leeyahay alimaam man alimaam malik oo mucaamalaadka ula jeeda marka wa qaala marka wuxuu yihi ida ajmacuu calى amrin arrin hadday isku waafaqaan lam yuctad bikhilaafi gayrihim lahu la tirsan maayo dadka kale khilaafkooda iyaga ay khilaafeen ويqdم cmل أهل المdينة عindه على أخباaر الأحاad cinda التacاarض aلimaم mالك wuu sii fogaaday ogo wuxuu leeyahy cmل أهل المdينة laga hormarinayaa khabر أxاadkii isagaba laga hormarinaya hadii iska hor imaad u yimaado mثalا cmل أهل المdينة iyo waxaa isku dhaca xadيiث khabر أxاada ee maha kii mutawaatirka waana soo شharxna wuxuu yahay khabر أxاad hadday isku dhacan wuxuu leeyahay prioritiga waxaa la siinaya cmل أهل المdينة ayaa lasoo dhaweynaya awliyada la siinaya tan kale waa laga tegaya وبناء على hذا الدليل isagoo imaam mالك مبدأa uu qabo iyo dliilkan uu qabo isagoo ku dul dhisaya ayuu rada mالك aimam mالك wuxuu radiyey uu diiday العمل بحديث khياaر المجلس inuu ku cمل فلay xadيiثkii tilmaamay khياaر المجلس مع أنه xadيiث صحيiح isagoo xadيiث صحيiح ah min طريiق الرiواaيaةi oo xagga riواayada صحيiح ka ah waa u diiday لakiن kاana cمل أهل المdينة بkhiلaaفة maxaa cmل aهلمdينة khiلaafkiisa ah khياaر المجلس waa labada qof markay ruux wax kala gataan xadيiث sooma khياaر المجلسa jira imaam maلك xadيiثkan isagoo xadيiث صحيiح u adيiثkan ma qaadanayno maxaa cmل aهلمdينة saa ma ahaan jirin marka waxaad arkaysaa iyadoo nas uu yaal ay wuxuu le naska kan ma shaqeynayo khaasatan axaad uu yahay camal ahlmadina ka hormarin jiray waxyaabuu diiday waxaa kamid wakadalika radda alcamala bixadiidi caaishata anaha qaalat wuxuu kaloo diiday inuu ku camal falo xadiidkii caaisha ay tiri كان فيma أنزل من القرآن عشر رضعاaت معلومaaت يحرمن ثuma نسkna بخمس معلومaaت waxyaabaha qرآنka soo deg waxaa kamid a toban jeer hadii ilmaha ay haweeneyda ay nuujido tobankaa jeer waxaa meesha ka dhalanaya taxriimkii oo ah in haweeneydan ilmaha nuujinaysa ay hooyo u noqoto ilmaha iyado ay dhashana bmacnaa oo haddii ay mabana gabdha yihiin aanu guursan karin wama ilaa dalik maa yaxrum mina baa meesha ka dhalanaya marka toban jeer buu xadiidka tilmaamay marka waxay tiri caaisha uma nusikna bikamsin macluumaat waa la nasakho toban jeer baa aheedo shan jeer baa ku filan haddii afka loo geliyo ilmuhu ay wax nuugaan shantaa jeer waxbay taxriiminaysaa xadيiثka rwah mالك في موطئhi isagaa ku wariyey kitaabkiisa موطأa ثuma caqba عalيhi markaas wuxuu kala cirbiyey oo kala daba tegey bqowli isagoo le laysa عalى hada الcmل arinkan arin lagu camalfali jira maahayn wa xadيث xadيث صaحيixa وأkhذa marka wuxuu qaatay bالتaxriimi inay xaaraantinimo ay keeni karto bاlmfsati hal nuugmo wاlmfsatayn ama laba nuugmo bicamali أhli الmadinaةi bidalik isagoo ku dul dhisay kale almadin wuxuu leeyahay markii ilmahoo kale leeyahay islaamtan way nuujiday ilmahan taxriimba meesha imanaya hal jeer haddii afka loo geliyo ay nuugaan ama laba jeer intaabaa ku filna taasaan qaadanana bu yidhi laakiin khamsa rabcaad xadiidka inkastoo saxiix uu yahay haddana ahlmadiina saa uma dhaqmi jirin buu yidhi daliil weyn ba agtiisa ka tahay alimaam maalik meeshan iyada wawajhu اlakdi bihi marka haddaan waxaan ka hadlaynaa waxa reason waa inuu sameeyo sababtu inuu sheego wawajhu اlakdi bihi cinda maalik alimaam maalik markuu qaadanayo arinta iyada twjiheedu wuxuu yahay أن المdينة المنwرة meesha mdينة mنwرة leeyahay kاnت mhوى النبي صلى الله عليه وسلم waxay ahayd nبga عليه الصلa sلم horigiisii والوحي qad نزل عليه min bين أهلiha waxyiguna waa uu ku soo degay iyadoo rasuلka عليه الصلاaةu وaسلاaم dadka la dhex jooga وتwاaرثوا الcمل عalى وفqi suنaتihi وqضاaياh waxayna iska dhexleen ku camal fl camalkiiba iska dhexleen iyagoo ku duldhisaya sunada rasulka aليه الصلاaةu wasaلاaم iyo maarata w la xiriira rasulka aليه sla slam su u dhaqmeeyey falaa yaklu اtifaaqهm عalى شhayءi lam yakhtaliفuu fiihi min an yakuna mabniya عalى samاaعi aw naqli qaaطعi can النabiي salى الlه عليه waslم marka wuxu falaa yaklu kama marna اtifaaqهm عalىa شhay markay shay isku waafaqaan shaygaasoo lam yakhtaliفuu fiihi ayaan isku khilaafin yani falaa yaklu kama marna itifaaqhum isku waafaqitaankooda calىa shayin ay isku waafaqaan shaygaasoo lam yakhtaliفuu fiihi ayaan isku khilaafin waxay isku khilaafaan isku waafaqeen kama marna min an yakuuna mabniyan inuu noqdo mid ku dhisan calى samaaci maqli rasulka ala sl ka maqleen aw naqlin ama soo guuritaan oo soo xigasho qaaطicin lahuba can nebi sal alيه wasalam yani marba hadday hadal ay camal ay sameeyaan oo shay isku waafaqaan wuxuu le isku waafaqitaankan mid iska yimid maaha oo haakada isaga yimid maaha ee daliil buu ku dhisanya ama way maqleen ama way arkeen buu leeyahy saasuu ku tacliiliyey wa taxriiru madhabi maalikin fi hada imaam maalik markuu taxriirinay madhabkiisa arrinkan marka loo baxo ana ma kana min camali ahli اmadinati طariiqhu naqla liqowli aw ficli ka naqli الsaaci wاlmudi wاlaadaani wاliqaama wuxuu leeyahay wax all wixii ahlu madiine ay sameeyeen waay waa naqli wey waa waxay soo xigteen ama qowlay soo xigteen ama ficilay soo xigteen sida saaca ahlumadiina mudkoodii ayaa wax lagu beegi jiray suuskoodii iyo madaalkoodii wax lagu beegi jiray wاlaadaani wاliqaama say u adimi jireen say u aqimi jireen wax lagu dhisi jiray وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منهم الصدقة وزكاة الفطر رasuلka عليه صل ل mrk صدقu gurbin jiro dad buu ka qaadi jiray زakاة الفiطr yaa laga qaadi jiray ahlmadiina oo zakada ka qaadi jiray sadaqadana ka qaadi jiray wayatruku اljahra bilbasmalati fi الsalaa rasulka alيه sala slam weligiisna bismi الlah raxman raxiim kor uma dhigin markuu dadka salaada uu ka bixinayo wkalawqaat awqaadda salaada la tukanayo kale wa sifati salaati iyo habka uu tukani jiray rasulka alيه الsalatu salaam min cadadi rakacaatiha inta rakco la tukanayo wa sajadaatiha inta jeero la sujuudayo wa ashbaahi dalika iyo wixii la mida aw naqli tarkihi liumuuri وaxkaami lam yulzimhum biha sida rasulka alيه الslat slaam in iyo guurinta lasoo guuriyey waxyaa axkaamta qaarkood ee rasulka alay sla slam uu ka tegey iyaga aanu ku khasbin ka tarkihi akhd الzakaati min alkhudrawaat sida rasulka alay slat slam inuu ka tegey inuu zaka u ka qaado khudaartii oo kale maca cilmihi isagoo og annaha kaanat cindahum kaثiira in ahlumadiina ay khudaartooda aad i aad u badnayd bu haddana uu ka qaadan zako fahada nooc nooca kan wuxuu leeyahay maali maali marka wuxuu leeyahay mar haddii rasuulka alيه الsalaaةu wasalaam marka wax lakala beeganayo laleeyahay ahlumadiina mud iyo saac marka la sheego waa saace marka laleeyahy suus iyo madaal ba wax lagu beegay iyo kiilo iyo garan ba wax lagu beegay marka laga hadlayo yaa laga hadlaya saace saac ahlmadina marka laleeyahy rasulka alayه الsalaatu wasalaam habkaabaa loo adimi jiray habkaabaa loo aqimi jiray yaa laga hadlaya ahlmadina marka laleeyahay sadaqaa la qaadi jiray iyo zakaat alfitr habkaabaa loo zakayn jiray waa intee marka le rasulka alah sala slam bisinka kor uma dhigi jirin ama habkaaba u tukan jiray ama waktigaaba u tukan jiray marka qoraxdu ay sidaa tahay salaadan intaa rag u tukaday intaa jar buu sujuuday ama rasulka alah sala slam zakawaadka qaarkood dadka kama qaadi jiray sida khudaartoo kale iyadoo ahlumadiinana ay ahaayeen dad beeraley wixii o dhan haysta arrimahaas wuxuu leeyay fahada nooc nooca kan cinda maalikin xujatun wa xujo qaطciyatun lahuba boqol kiiba boqol tuqadamu waana laga hormarinaya buu yihi calىa khabari اlwaaxidi wاlqiyaas khabar waaxidka iyo qiyaaska intaan qaadan lahayn tan baan haynaa buu leeyahay لأنa طريiqahu النqل المستفيid maxaa habka lagu soo xigtaa wuxuu yahay hab m xigasho naqli mustafiidka lagu magacaabay aad i aad u faaftay wاlcaadaةu caadadiina taqdii waxay keenaysaa بأnnahu low تغayara cama kana fي zamani النabiي salى الlaه عليه wasalam caadadu waxay keenaysaa caqligun uuna siinaya haddii arinkaasu wax iska bedeli lahaa oo uu noqon lahaa arin ka duwan arinkii rasulka aليه الصلaةu sلام ka jiray waktigiisii laculima tagayuruhu doorsoonkiisa isbedelkiisa waa la ogaan lahaa mar haddaan la ogaanin de rasulka ala sl caasimadaasuu joogay habkaasuna kaga dhintay station isagoo ah marka taasaa la qaadanaya daliilku aad bu u xoog badan soo ma aragtid faama camalu ahli اmadina buu leeyahy camal ahli madina in kaana manshauhu اlاjtihaad haddii almadina camalkooda uu yahay mid ku salaysan ijtihaad iyaga ay wataan walaysa الnaqla wالtawaaruثa aanuna ahaynna soo xigasho iska dhaxal aanu ahayn فأهل المdينة وغyرهم فيhi سواء أهلمdينة iyo dadka soo u siman yihiin فlاa يkون cملهم bه xuجة camalkooda ay shayga ku camal xujo ma noqonay waa haddii arinku اجتihaad uu gaaro laakiin hadduu yahay نqli waa la soo xigtay tawaaruka iska dhaxleen abubakr rasuulko samaynaya la arkay markaas oo kale arinku marka waa ka duwan wy وqad radda sائر العلماء الاحتijاaج بcمل أهل المdينة culamada kale waa ay diideen inay soo deliishadaan camal ahli madina maxaa istaabar nooga dhigaysaan bay leeyihin maxay ku diideen لاحتمال أن يكون أحد من غير أهل المدينة سامع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في khاaرجiha suurtgal meesha jiro ah in qof oo أهل madiine aanan hayn inuu rasulka عليه ل حdيث kaga mقلay meelaan madiine ahayn أو samعahu في dاkخلhi ama laakiin isagoo madiine jooga uu mقلay ثuma khرجa marka hadana uu ka baxay ففعل أهل المدينة بkخhilاaفhi فيma بعد laa ykون حuجة ahlu madiine marka hadday sameeyaan ficilkaa ka duwan arrinkaas xuja ma noqonayo wuxuu ley waxaa suurtagala inuu qof qof xadiid ka maqla rasulka alيه الsalatu wasalaam oo leh wax diidaya waxna faraya amaba madiina meel ka baxsan buu kaga maqlay ama isagoo madiine jooga kadibna madiine markuu cabaar uu joogo kadib uu ka tegey oo magaalo kale uu tegey kuufu iska degey bagdad buu iska degey basr iska degey meelahaas uu degey wuuna ku camal falay kadib markii ahlumadiina ilan waxaan lama socdaane waxaa laga yaabaa buu leeyahay hadalka camalfalka ninkan uu ku camalfalay xadiidkan il wuxuu ku dhisan yahay samاع wax uu maqlay almadine arrinkaa ka duwan hadday la yimaadaan taasu daliil uma in almadine marka u horeeyo waa hadal iska mantiqiya laakiin alimaam malik arrintiisu ma sahlana wa qad yakunu mustanaduhu mujarad ااجtihaad waxaa laga yaaba haddana in waxay u tiirsanayaan ama cuskanayaan ayba iska tahay ijtihaad walaysa qowlu bacضi اmujtahidiina xujatan calى bacض mujtahidiinta qaarkood hadal yihahdan qaar kale xujo kuma ah wاladii yaأkhذu بiجmاع ahli الكufa kuwa waaba la gartaba aجmاع ahli الكufa dad baa qaata dadka qaata yaxtaju bnaxwi ma yaxtaju bihi bnaxwi ma yuxtaju bihi liqowli malik bnaxwi ma yuxtaju bihi liqowli malik dadka leh waxaan qaadana ijtimاع ahli الكufa dadka waxay soo deliishanayan daliilka imaam malik loo soo xujeeye o kale oo biijmaaci ahli madinati markuu ka hadlayay daliilkiiasoo kale wataan ويquل wuxuu ku daraya u leeyahay إن الكوفة meesha لeeyahay إن الكوفة هي التي استقر بها بعض بعد فتح العراaq أغلبية الصحاaبة waa meeشha ay ku sugنaadeen baعda فتح العراq markii cراaq la furtay kadib صaxaabada say u badan yihin kuufay degeen bay leeyihin وعilمهم وcamaلهم بها متوارث cilmigoodii iyo camalkoodana meesha laysaga dhexlay marka صaxaabada say u badan yihin meeshay deganaayeen marka ahlu kuufa kiisan qaadanana bay leeyihin أجmacooda marka nin wadna ka baxay mar horaa lagu soo yihahda adila almukhtalafu fiiha alfasl الraabic waxaa ku xiga sharcu man qablana ummadihii anaga naga horeeyey ee yahuudiiya iyo nasaaradii ilahi subxaana wa tacala wuu ka xikaayooda qur-aanku ku sheegay qur-aanka waa tan mar yahuud laga hadlayo marna laga hadlayo masiixiyiintii sharcu man qablana wixii ku soo ororma qur-aanka wuxuu soo xigtaa towraadka waxa ku qornaa iyo waxa injiilka ku qornaa haddii qur-aankana lagu sheego ma ina anagana ku camal falnaa laynoogu sheegay mise kuma khasbanin masalada iyadaana waa masalo mukhtalaf fiiha waatan kaana lilanbiyaai calayhim asalaamu qabla nabiyina muxamadi salى اllahu عalيه wasalam sharaa'icu dukira amruha fi اlqur'aani اlcadiimi wاlaxaadiiثi الnabawiya ambiyada waxaa u nabigeena alayh الsalatu salaam ka horeeyey sharaa'ic arinkeeda looga hadla qur'aanka iyo xadiiثa nabowiga wa min tilka الsharaa'ici man darasa wadahab sharaa'icda waxaa ka mida wax tirtirmoo tegey wa minha ma huwa baaqi fi الtowraati wاlinjiil waxaana ka mida wax weli ku jiro weli baaqi ku ah towraatka injiilka aladayn yatanaaqalhum alyahuud wالnasaara oo maanta isu bmacnaa ay isu raraan oo ay isbaraan yahuud iyo nasaaro wa minha axkaamu xukiyat fi alqur'aani wasunati almuطahara waxaa ka mid axkaam lagu sheegay qur'aankii iyo sunada waqad ikhtalafa culamaa'una culamadeennana waa isku garab mareen fi ana sharaa'ica man qablana xujaة calayna am la in sharaacidii anaga naga horeysay qur-aankeena lagu sheegay ma xujay nagu taho ma ku camal falaynaa mise maaha walakina walakin laysa اlkhilaaf fi jamiici tilka الsharaa'ic lakin khilaafku maaha jamiici tilka sharaa'ic maaha waxaan ka hadlaynaa wixii qur-aankeena lagu sheegay alif ba hadduu kala qaybinaya bal maa warada arrinku wuxuu gaar ku yahay maa warada fi kutubi الyahuudi والnasaara waa waxa ku soo orooray kutubta yahuudda iyo nasaarada waxa ku soo arooro wey wman siwaahum min الsharaa'ic اlmansuubati lilanbiyaa iyo dadka iyaga ka soo haro bmacnaa sharaa'icda kale loo tiiriya ambiyada kale zabuur oo kale walaqad katabna fi zabuur waatana qur'aanka u leeyahay walam yakun maxkiyan fi اlqur'aani qur'aankana aan lagu sheegin aw axaadiiث الnabawiya axaadiiثa nabiguna aan lagu sheegin falaysa xujaة calayna اtifaaqa xujo naguma aha hadalkaa waa maxay yani ma warada fi kutubi yahuudi والnasaara waxa ku soo arooray kutubtooda waxa ku qoran iyo kutubta kale ee zabuur iyo wax kale waxa ku qoran laakiin qur-aanka aanu quotation aanu sameyno aanu soo xigan xadiidna aan lagu sheegin taas xujo naguma aha kutubtooda lagu sheegay shaqadeena maaha taasu cid nin caalima oo ka hadlo bus ka kiciyey oo dood ka kiciyey ma laha وذلika maxaa yeelay لأnahum yanquluuna أkhbaarahum duna isnaad maxaa akhbaartooda markay soo xiganayaan sanad ma isticmaalaan oo hebel baa hebel ka wariya ma yihaahdaan ولأجli ma dakara الlahu taعaalى canهum iyo wixii ilahi subحaanaه wataعaalى uu ka sheegay darteed baynan u qaadanayn oo ilahi u leh وqad kana فريiq minهum yasmacuuna kalaam الlahi ثuma yuxarifuunahu min bacdi ma caqaluhu hum yaclamuun qaarkood intay dhegeystaan kalaamka ilaahay bay doorin jireen kadib markay fahmaan iyagoo og وأنهم كانوا inay ahaayeen يحرفوna الكلمة عن مواaضعه kuwii kelimada ka dooriya booskay lahayd وأنهم كانوا inay ahaadeen يكتبوna الكتاaبa بأيديهم kuwii kitaabka gacantooda ku qora ثuma يقuluuna hذا min عiند اللh ليشhtarوu bه ثمنا قليلا kadibna dadka waxay ula iman jireen iyagoo laakiin ilaahay xaggiibu kan ka yimid iyagoo si ay lacag yar ugu bayciyaan فwayl lahم mima katbat أydيهم وwayl mima yksibuun وwayl lahم mima yksibuun hلاag baa dadka usugnaada wuxuuna ugaga sugnaaday wixii gacmahooda ay qoraan iyo waxay kasbadeen marka aayaadkaas o waxay muujinayaan dadkaas wuxooda inay doorin jireen marka sen u qaadanayna waa iska caddaa wey walow kaana ma huwa madkuuru fiiha shariicata lana lakaana mashruuca lana an nadrusaha wanaakhda mima fiiha haddii wax alle wixii shariicadooda lagu sheegay shareeca innaga noo ahaan lahayd waxaan noo banaanaan lahayd kutubtooda inaan inta daraasayno aan sida hadda kutubtaan u akrinayno dhan aan towraadka intaan u akrino oo masiixiyada akrino saasaan ugu waajib noqon lahayd wey walaakina الnadra fiiha laysa mashruuca laakiin in arintaa bimacnaa la fiiriyo mashruuca maaha in kutubtooda lagu mashquulo qofka u akriyo mashruuc maaha bal غadب النabiy salى الlahu عalيه waslم rasulka alay slm wuuba carooday xiina ra'ىa fii yadi cmar bn الkhطاab markuu cmar bn khطاab gacantii uu ku arkay radي الlahu canhu awraaqa min الtowraati beyj kamida beyj kamida waraaqo kamida towraadka u arkay cmar bn khطاab isagoo wata rasulka alay slam watuu ku carooday marka kutubtooda in la daraasay iska daaya xataa inaan soo dhaweysana maahan buu leeyahay dabcan arinkan waxaa culimadu ay ka reebaan haddii qofka takhasus uu leeyahay arinta uu baarayo si loo ogaado baatilkooda si loo ogaado arrinta arrin ka duwan xukunkeeda leh ba wma warada fi اlqur'aani wالsuna min axkaami shariicatihim marka waa la kala qaybinaya ko wax kutubkooda ku yaal annaga aan keena ku olin shaqadeena maaha cid ka hadashoo diidayna ma laha نمبر لabo وmا waرda في القرآن والسuنة min أحكاaم شhaريcatihim waxa ku soo orora qur'aanka iyo sunada oo aكaamtooda شhaريcadooda أحكاamteeda kamida وأmرna الlه taعaaلى أو رasuuلhu بالأخذi bه ilaahay iyo rasuulkiisana ayna fareen inaan qaadano أو أثنى عalى فاacilihi ama أثني عalى فاacilihi aan la amaanay qofkii waxaasoo kala sameeya فذلika xujaة اتiفاaqa taana xujay nagu tahay dood kama taagna iyadan labaan u kala qaybina soo ma qeybta labaad waxaa niri qur-aankaa lagu sheegay ilaahayna wuuna faray rasuulkaana faray qofkii sameeyana amaan baaba lala dul taagan yahay taas waa xujo wa mihaaluhu kaa tusaalihiisa waxa uu yahay qowluhu tacaala markuu ilaahay uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaamu kamaa kutiba calى aladiina min qablikum muminiina waxaa laydinku waajibiyey soon sida dadkii idinka horeeyey oo loogu waajibay yahuud iyo nasaaraba way soomi jireen aayadda maxaa laga qaadanaya annagana waana laga doonaya soonkii wa qowlu الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam uu yihi oo kale laa sawma fawqi sawmi daawuuda soon ka badan ma jiro soonkii nabiy lahi daawuud kaana yasuumu yowma wa yufطiru yowma maalinna waa uu soomi jiray maalinna waa afuri jiray daawuudna shariico gaaru lahaa soo maa taasoo kale waa lasoo dhaway bimacnaa waa maxay qof soonkii iska taxoo aanan afurin baa la diidaya maalinna waa marka ugu badan tahay maalinna soon maalinna afur haddii kalena hadda waa sida isniin iyo qaado inta way sunada وأmر النبي صلى الله عليه وسلم cبد الله بن cمر بن cاaص بذلك rasulka عليه sل markuu arrinkan uu sheegay cabdاللahi بن بن cاaص buu faray markii ay laga soo dacwoodo l laa yaطأ lana firاaشha m la yihi ninka waa nin iska cibaadada isaga mashquulsano baab kale ku jira jin وma kana mima نqل عن الأنبياء الساaبقينa في العقائد وأصuل الدين فهو xujaة اتفاقا wax alla wixii laga soo xigtay ambiyadii horeeyey ee la xiriira caqaa'idta iyo diinkan usuushiisa taana waa xujo wax alla wixii caqiide la xiriirana dood kama taagna ka qowlihi tacaalى walaqad bacatna fi kuli ummati rasuula an icbudu اllah wajtanibu taaguut ummad walba rasuul baan u dirnay waxaanu la dirnay mabda ah ilahay keliya caabuda wax alla wixii ilahay ka soo harana ka fogaada wqad qaala اllahu tacaalى ilahay wuxuu yihi sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa wاladii awxayna ilayh ilaahay diinka wuxuu idiin sharciyey wuxuu u dardaarmay nabiylahi nuux iyo wa lagu aanu iisoo waxyoona iyo wamaa wasaynaa bihi ibraahim waxaan u dardaarnay ibraahim wamuuse aan u dardaarna waciise aan u dardaarna oo ahaa an aqiimu diina diinka ooga walaa tatafaraquu fiihi ha ku kala qubanina diinka dartii yaan lagu kala tegin weeye aayadahaas oo dhan waxay muujinayaan maxay wixii allo wixii caqiidaa hadda saddex baan haysanaa marka waxaan haysanaa qeyb koowaad oo itifaaq ay tahay inaan lagu dhowaaneyn waa kitaabkooda wuxuu ku yahay shaqadeena maaha labaad baan haysanaayo qur-aanka waa iyagaa laga soo xigtay annagana waa nala faray sida soonkii oo kale taa waa la qaadanaya qeyb saddexaado wax alla wixii caqiidaana dood kama taagna qeybta afraad aan gudubna marka wamaa warada fii sharcina maa yukhaalifuhu waxa ku soo aroora sharcigeenna oo khilaafaya kooda khilaafaya yani maala sharcigoodii sharcigeena iskhilaafaya وmا warada في شharcina wxuu kusoo khilaafaya maa yukhaaliفhu wixii khilaafaya kooda khilaafaya yakunu شharcuna sharcigeena wuxuu noqonaya naasikan midkii naskaya lahu kaas naskaya yaعni maثalا sharcigoodan waxba lagu sheegay keena waxba lagu sheegay keana iyo kooda marka waa kala duwan yahay marka waxaan qaadanayna waa keena kaa ilan u horeeyey wuxuu noqonayaa mansuuk keenan u dambeey wuxuu noqonayaa naasik وmiثaal waxaa kamid alhanaaئm ah hanaaimta ka mid ah. hanaaim maxaa lagu magacaabaa haniima iyo fey baa kala jira haniimad waa marka dagaal la galo waxa muslimiinta ay gaalada kasoo furtaan baa haniima lagu magacaabaa feyna waa markaan dagaal la gelin oo si sahlan lagu helo mima afaa allah watanu quraanka uu leeyahay ma fama awjaftum calayh min khayrin walaa rikaabin quraanka watanu markuu ka hadlayay uu tilmaamayey yani marka waxaa loola jeedaa marka fey iyo haniima kala jirta haniimada marka umadihii naga horeeyey alghanaa'im kaanat muxaramata calى man qablana xaaraan bay ka ahayd dadkii naga horeeyey oo hadday dagaal galaan inay soo qaataan looma ogoleen wa jaءa sharcunaa sharcigeena yimid oo qur-aankiiya naasikan lidalik isagoo arrinkaa nasakhaya biqowli اllahi tacaala buuna ku nasakhay oo leh fakuluu cuna mima hanimtum kii aad soo haniimaysateen xaggiisa ka cuna xalaalan xaaluu yahay طayiban uu yahay cuna marka anaga marka waxaan leenahay yahuudi nasaare xaaraamu ka anagan xaaraan buu naga yahay maya anagoo naloo fasaxo wey waqad qaala nabiyu sal اlه alيه waslm rasulka alيه slat slam hadaldiisa waxaa kamid inuu yihi fudiltu calى اlanbiyaaءi bisittin ambiyada kale lix shay baa aniga si gaara lay dheeraa siiyey oo lagaga fadilay tadakara minha waxyaabo ka sheega waxaa kamid a wauxilat li اghanaa'imu aniga waxaa la ii xalilay nebi maxamed haddaanahay umadeyda hanaaimtii baa laynoo xalilay walam tuxala liaxadi qablii dadka qof aniga igu horeeyena looma xalilin taana dood kama taagna sooma afarta wa afarta itifaaq uu ka taagan yahay wa ama maa siwaa hadihi اanwaac اarbacati wixii ka soo hara afartan nooc fahuwa sharcu man qablana waa sharciga anaga naga horeeyey almanquulu fi alkitaabi kitaabkeena lagu sheegay aw sunati صaxiixati sunada صaxiixa lagu sheegay wasakata canhu sharcunaa sharcigeenana uu ka aamusay فlm يعلم نسkhu inuu maنsuخ yahna aan la ogaanin وlam yarid الأmr bاlcamل bhi nafaray inaan ku camal falna aanu soo aroorin وkaana fi الأmuuri الcamaliyaةi waxyaabaha camaligaana iyo furuucdii usuuشhi aanu ahayn caqiidada aanan ahayn faqad اkhtalafa الculamaaء fiihi calى qowleyn laba qowl bay culamadu isugu khilaafeen waa wax all w qur'aankeena lagu sheegay ama sunada lagu sheegay sharcigeena wax faalla aanu ka bixin inuu maنsuخ yahna aan la ogaanin wax nafaray inaan ku camal falana ay meesha jirin arinkaa laga hadlay inuu yahay arin la xiriira waxyaaba practicalitiga ee furuucda iyo salaada iyo howlaha la xiriira ee caqiide aanu la xiriirin kaa maxaa laga samaynaya ilan afartii hore waan garanay mid walba qaanad bu ku jirtaa soo ma laakiin kan maxaan ka samayn culimada marka way ku kala tageenoo labaa loo kala jabay alqowl اأwl wuxuu leeyahay anahu laysa bxuja xuja naguma ah kan wa hada qowl bacض اusuuliyiin nimanka usuuliyiinta oo kitaabkooda aan aqrinayna qaar kamida weeye منهم الرازي والآمدي والغزالي وأبو إسحاq الشhirازي وبعض الحنفية وبعض الشhاaفعية rgana waxaa kamid ragga hadda aan sheegno rازي amidi غزالي abu isحاq الshirازي xنفiyada qaarkood iyo shaaficiyada qaarkood وصxaxhu iبن سنcاni وsayرفي arinkaana waxaa صaxiix yihi iبن سنcاni iyo sayرفي واstdل hؤuلaaءi kuwa waxay soo deliishadeen بqowlihi taعaalى ilahy hadalkiisa oo ah لkuli jacalna minkm شhircaة وmnhاaجa لkuli mid kasta jacalnaa waxaan u yeelnay minkum xaalo idinka idinka mid ahaaday shircatan shareecaan u yeelnay وminhaajan wada la maro manaa shaqo iskuma lihidin w yahuudana kooday marayaan idinkana kiidan kiinaada maraysaan masiixiyiintana midkooday marayaan isku shaqo ma tihin kaasay soo deliishadeen wa qowli النabiy sal اله عليه waسلم وبqowli nabiy bay soo deliishadeen kaana kulu nabiyi yubcaثu ilىa qowmihi khaasa nebi walbaba tolkiisa si gaara loogu diri jiray wabcثtu ilى الnaasi caama aniguse dadkoo dhan aadanoo dhan baa la ii diray si guud ahaaneed wqad qaala nabiyu wqad qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi fi xaqi nuuxin alayh الsalam markuu ka hadlayey laqad arsalnaa ilىa nuux laqad arsalnaa nuuxan ilىa qowmihi dheh nuux baan tolkiisa u dirnay qowmihi marka kiisa keliyu wax u sheegi karaa anaga shaqa naguma laha wa qaala fi xaqi muusa alayhi الsalam muusena wuxuu ka yidhi markuu ka hadlayey walaqad arsalnaa muusa biaayaatina an akhrija qowmaka min aظulumaati ilى nuur muusaan la dirnay ayadaheen cadcad waxaan la dirnay fariin ah war ka soo saar talkaaga gudcurada shirkiga ay ku jiraan iimaanka iyo towxiidka usoo saar baan u dardaaran wa qaala fii xaqi ciisa calayhi salaam ciisena markuu ka hadlay wuxuu yihi warasuula ilaa bani israaiil rasuul reer bani israaiil loo diray waa local sooma jeedin kulli waa waa national level ma dhaafisna wastadaluu ayda biqowlihi tacaala waxay kaloo soo deliishadeen ilaahay aayadiisii ahayd likuli ummati jacalnaa mansakan hum naasikuuh ummad walba waxaan u yeelnay nooc cibaado kamid ku camal falayaan wa qowlihii baa kamida walikulli wijhaة huwa muwaliha qolo walba waxay leedahay meel ay ujeesato iyo wاlwijhaةu huna qibla bay leedahay qiblada xataa isuma keen darna ah maxaa wax ka isu keen daraya wey raggan intaasoo daliil bay daba dhigeen alqowl الثاني qowlka labaad inahu xujaة xuju nugu yahay ama diida ama hadiidina ah ويجب عaلينا العمل bه wاaجiب buuna nagu yahay inaan ku cmل falno وqad ذahaba إilىa hada arinka waxaa ku tegey almaalikiyat waa ku tegey وأkثar الxanaفiyaةi say u badan yihiin way ku tegeen وأkثar shaaficiyati shaaficiyai say u badan yihin bay ku tegeen وجمهوuر العلماء culamada badankooda qowlkan bay qaateen اxtaجa haؤuلaaءi waxay soo deliishadeen qolyahan leh waa la aqbalayaa بqowlihi taعaalى ilahay hadalkiisoo ah ulaaئika الadiina aataynahum الkitاab kuwaas waa kuwan kitaabka aanu siin والحكم والنبوة حكمkii نبنimada aanu siino فإن يكفر بها هؤلاء kuwa haday ku gaaloobaan فقد وkلنaa بها قوما لaysوا بكافرين waxaanu u wakiilana dad aanan ku gaaloobin أuلئiكa الذيiنa hدى الله فبهdاh مa ka tgy أuلئiكa الذيiنa أتynاهم الكتاب والحكم والنبو فإن يكفر بها هؤلاء فقد وkلnaa بها qوما intaas idima qorna sooma أuلئiكa الذيiنa hدى الله فبهdاh مqتد gadaal buu ka qoraya keyga ulaaئika kuwaas aladiina kuwii hada اllah ilahay u hanuun fabihudaahu muqtadi wadadooda hanuunkooda ku dayo marka labada aayadood ama kii horaha qaato waa laga labaad markuu tanqiixa ku sameynay inuu ka tuuro lakin labadaba dalil bay usoo tan kuwaad dalil bay usoobataa waa maxay hadday iyaga ku gaaloobeen reer bani israa'iil iyo hadday iyaga diideen annagu idinkaanu idin wakilan hadda ku camal fala axkaamtii waa sidaa ama daliilka dambe ku gaabsateen haddii la qaato ulaaika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi dadka waa dadki ilahay hanuuniye wadadaasay mareene adigana nebi maxamed oo ku bayo amarka rasulka alay sla u dhacayna amar wuxuu u yahay umadiisa daliilkaa bay soo deliishadeen waxtajuu waxay soo deliishadeen ayضa bima warada waxaa soo arooray ana rubayc kaharat sina imra'atin rubayc baa waxay jebiday haweeney waxay jebiday iligeedii faamara nabiyu sal ه alay slm wuxuu amray bikasri siniha iyadan in iliga laga jebiyo dhoosheeda la jebiyo faqaala akuuha anas walaalkeed anas baa intuu soo booday wuxuu yihi yaa rasuul الlah atuksaru ثaniyaة الrubayc ma iligaa laga jebinaya hadda laa wاllahi ya rasuul ilah baan ku dhaartay arrintaas ma soconayso laa wاllahi ya rasuul laa tuksaru saniyatuhaa gabadhan iligeeda la jebin maayo buu yihi faqaala nabiy sal اla alيه waslam marka wuxu yihi ya anasu anasow ama dhaaraan ha dhaaranine kitaab allah ayilzim kitaab allah alqisaas marka haddaad kor dhigtay kitaab allahi haddaad dhegtay ayilzim kitaab allahi laazim alqisaasa ay alqisaasa laazim ama kitaab اllahi mubtada ka dhigo god alqisaas waa qisaas kitaabka ilahi wuxuu qabaa qofkii ilig jebiyen in ilig loo jebiyo dheg hadduu gooyn dheg in loo gooyo haddii san uu jarana san in loo jaro kitaabka ilahay baa qaba buu yihi walam yudkar fi kitaabi اllahi اlqisaasi sin kitaabka ilahina laguma sheegin in in ilig ilig ilig loo tuurayo lasu qisaasay laguma sheegin ila fii qowlihi un baa lagu sheegay tacaala sareeye oo leh ina anzalna tawraata tawraatkaanu soo dejina fiiha tawraatkii waxaa ku jira hudan hanuun iyo nuur baa ilahi subxana wa tacala udhex yeelay ilaa laga gaaro wakatabna calayhim waxaanu ku waajibinay reer bani israa'iil fiiha tawraatka waxaan ku waajibinay ana الnafsa nafsadii biالnafsi ay tuqtalu binafsi naf in loo dilayo wاlcayna ishii bilcayni in loo tuurayo wاlanfa sankiina bilanfi in san loo jarayo wاluduna dhegtiina biludun dheg in loo jarayo wasina iligiina bisina ilig loo ridayo wljuruuxa qisaas dhaawacyada kalena isku qisaasay muxuu ley fahada arrinkan yadulu wuxuu tusinayaa calى ana nabiy nabiga alayh الsalaatu wasalaam kaana yaxkumu bima dukira fi اlqur'an inuu ku xukmin jiray qur'aanka waxa lagu sheegay oo min sharaa'ic اanbiyaءi saabiqiin aimada ambiyada kale ee horeeyey sharaa'icdooda kamida markuu rasulka alay slam anaso uu leeyahay iligaa laga jebinayaa kitaabka ilahna qisaas buu qorayaa kitaabka ilah marka qisaasta looga hadlay muxuu ilahi subxana watacaala ka hadlay wuxuu soo xigta hadal ku qornaa tawraati baa lasoo xigtay marka arrinkaa wuxuu muujinaya bay leeyihiin in maxay xataa wax alla wixii kitaabkeena lagu sheegay oo sharaacidii ummadii hore kamida in lagu camal falayo arintaabaana muujinaysa daliilka ugu xooga badan wey warada waxaa soo aroora ana nabiy sal اlه alيه waslam qaala inuu yihi man naama can salaatin ruuxii salaad ka hurda aw nasiiha ama halmaama falyusaliha ida dakara ha tukado markuu soo xasuusto ثuma qarأa qowlahu tacaalى markaas wuxuu aqriyay ilahay hadalkiisao ah وأqim الصلاaةa لdikrii salaada og markaad aniga xusuusatid rawahu الbخaariي وmslimuun baa xadiidkan wariyey min xadiiثi anasin buu ka wariyey وhadihi الآيaةu ayadan mima qaalahu الlahu taعaalى wuxuu ilaahay ku yiri bay kamid tahay لmuسى عalayه السلام nebi muuse markii lala hadlaya waa la aqim الصلاaةa لdikri rasulka aليه الصلa sلام wuu soo deliishaday وqad warada عن iبن cabاasi waxaa ka soo arooray أnahu qarأa inuu akriyey suuraةa saad buu akriyey falama atىa عalى qowlihi taعaalى markuu soo gaaray ilahay hadalkiisa oo ah suuraةa saad وdana daawuud أnama fatannaahu faاstakfara rabah وkara raakica وanaab daawuud waxa uu u yaqiiniyey dana bmacna اyaqiin أnamaa fatanaahu inaan fidnaynay fastakr rab rabbigii buu dambi dhaaf weydiistay wakara wuu dhacay daawud raakican xaalu midkii rukuucsan wa anaab ilah buu u laabtay intaa markuu soo gaaray ibn cabaas uu akriyey aayaddan sajada wuu sujuuday wa qara'a qowlahu tacaala markaas wuxuu qowlka ilaahay ah ulaaئika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi kuwaasoo kuwa ilahi subxana wa tacala u hanuuniyey hanuunkooda markaa ku dayay bukhaari baa tafsiirkiisa ku wariyey waana arinta keentay mukhtalaf fiiha inay noqoto bayna alfuqahaa aayaddan markii la gaaro ma la sujuudaya sujuudu tilaawa mise la sujuudi maayo qolyaha yihi waa la sujuuda sujuudu tilaawa yihi qowlkan iبn cabaas bay qaateen waxay qabaan ra'yiga ah sharcu man qablana sharcu lana haddii qur-aanka marka lagu sheego qolyaha diide ee leh maya ma qaadanaynana waxay leeyihin arrinta nebi daawud baa laga hadlay shaqadeena maaha meeshaas marka khilaaf ka yimid waqad اxtaja bacض الculamaaءi bqowlihi tacaalى culamada qaarkoodna waxay soo deliishadeen ilahay hadalkiisu ah fii xaqi صaalixin calayhi الsalaam nebi saalix marka laga hadlayay qaala wuxuu yihi صاalح عalaيه السaلاam haadihi tatabutan naaqaة waa hal lahaa hashan waxaa u ahaaday shirbun cabitaan kal bay leedahay walakum idinkuna waxaad leedihiin dadkiina lala hadlayo shirbu ywmin shirbu ywmin macluumin maalin la yaqaan cabitaankeed baad leedihiin waa tii markii aayaaddii calaamadii ilahi subxana wa taala hasha uu soo saaray uu yihi idinkuna maalin baad barkan ka cabaysaan hashan lasoo saaray maalin bay ka cabaysaan waa tan isku xadgudin waa tan la yihi kadib waa tan fanaadow saaxiban fatacaata facaqar waa tan la yihi qudaar bin saalis markuu yimid waatuu boqon jir oo feel jaray oo uu dilay kadibna cadaabkii uu yimid marka nabi lahi salix alayh salam uu kala qeybi xira maalina idinka ka cabaya maalina hasha cabaysa huna marka culamaha waxay u soo deliishadeen aayadan calىa صixati اlmuhaayaة wax lagu magacaabo muhaaya waa maxay wahiya qismaة اlmaai اljaari isagaa noo sharxay biyaha durashana in la kala qaybsanayo wاlmanaafic اlmustamira waa manaaficda joogtada dadku inay kala qaybsanayaan bayna الshurakaaءi bالzamaan dadka sharakada ah inay ka wada dhexeynayso ni adigna maalintaada soo haysa anig maalinteeda haysanaya maalintaada biyihi cab anig maalinta culama usoo delisada fiqiga marka sharikada laga hadlayo baabu sharika markaad geshid iyo shuraakadii marka laga hadlayo waxay usoo deliisheen in wixii lagu kaltamayo qolo walba maalinteeda ay leedahay saacadeeda ay leedahay aduguna waxay usoo deliisheen qowlkii nebiy lahi saalix alayhi الsalaam واxtaja bacduhum qaarkood waxay usoo deliishadeen calىa صixati اlxiyali inay asaxayso in la xeeladaysan karo fi اlwusuuli ilى اxaq si qofka xaqiisa uu gaaro wa صixati اlkafaalati qofna in qof kale kafaala laga noqon karo waxay usoo deliishadeen biqowlihi tacaalى ilahay hadalkiiso xikاaية عن أمri يوسف markii laga hadlayay نبي لh يوسف عليه السلام فلما جهزهم بجهاaزهم markii uu sahydooda u diyaariyey جaعل السقاية في رحل أخيiه سقاayadii ayuu wuxuu u dhexgeliyey walaalkii markaa heeridii uu watay إلى qowlihi intii laga gaaro ولمن جaءa bihi qofkii la yimaada xمل بعيirin rati rarkii buu leeyahay وأنا أناana bihi بذلika الأمر زعيم uu kafaalo qaaday ayadan laba ayadood weye waxaa laga qaatay bay leeyihin dad ba waxay usoo deliishadeen nabiy laahi yuusuf calayhi الsalaam waa tan uu si walaalkii uu helo waa tii marka dambe walaalihii oo socda markay u yimideen bibidاacati iyagoo gaajo a hayso oo meelay ka bilaabaan aan lahayn oo wnamiru ahlna wnaxfad akhaana wanazdaadu kayla baciirin iyagoo markay yimideen waatan marka dambe kadalik jidna lyusuf watan ilaahay leeyahy waa loo xeeladeeyo waa ta la siqaayada udhex jeli bararkooda kadibna markii ay bixi rabeen waatan yihi ayatuha alciiro inakum lasaariqun tuugaa tihiina meesha dhiga kala fura waa ta la marka ilahi subxana watacala marka gadaal wuxuu ku sheegay kadalik jidna lyusuf istraatiijiyada anagaa dejinay nebi yuusufna markii arrintan la sameynayey kama ahayn xumihii xaqiisa inuu gaaray ahayd xeelada marka la sameeyey waxay kaloo leeyihin haddana kafaalana gadaal baa layihi waliman jaءa bi ximlu baciirin qofkii keena anaa u kafaalo qaadaya baabu kafaala ayadda lasoo deliishado waa tan baabu صxaة اxiyl lilwusul ilى xaqna ayadda lasoo deliishado waa tan sharc man qablana wey nabiy lahi yuusuf sharcigeena ma ahayn marka xiilada waa maxay qofki inuu xoogaa xeeladaysto oo meelo uu soo marmaro suu dantiisa marka u gaaro baabkan waa baabka fuqahada ay ku noqdeen soomaalida xeelad sida loo yihi markaasa sida loo wad loo wad loo wada baan qayxan oo cad ilaa laga soo tuuray lilwusuuli ilaq bay leeyihin dad baa soo dariishada culama uga dul ogo laakiin xeeladan la sheegay waa xeela lilwusuuli ilaq qofkii ma inuu ismuujiyo maaha baan inuu sheegana maaha hadda nabi yuusuf hadalkiisa marnaba kuma jirto yani yani in baan cad meesha kuma jirto laakiin inakum lasaariquuna iyo marka laleeyahay baan cadoo meesha ku jirta ma ahana waa maxay idinkaa laydinka hela wey hadal xeelada wey qofka isagoo watan af soomaaliga ay ku badan tahay hadal seeloon iyo mid babcan oo aanan muuqan sida rasulka alayh الsalaatu wasalaam markii uu yihi jannada waxaa geli doona todobaatan kun oo cukaasho intuu soo bodi ya rasuul الlah ilaah ii bari hayo aan ka mid noqdo yiri adaa ka mid a oo dadki markay iska soo wada nin walba nin kale uu kasoo daba kacay oo laga baqayna arrinta ay noqotay albaabka inuu iska furnaado qof walba ya rasul lah jannada aan galo wuxu sabaqaka biha cukaasha cukaasha kaaga horreya rasulka alayh slat slam been ma sheegin laakiin hadal yaroo si u babcan oo si yara seeloon oo si yara dadban buu isticmaala waa macaarida lagu magacaabo marka macaarida qofka uu isticmaali karaa isagoo beenta ka dheeraan waxna ma diidan waxna ma ogola laakin maxay meelo kale soo maray isagoo hadafkiisa marka u qasdiyay taas xeeladaas oo kale way banaan tahay والذي naraahu saanu noo muuqata buu leeyahay أنa bacض الأmuuri اlatي shuricat liman qablana shuricat lahum khاasa umuurta qaarkood bacd اmuur alatii shuricat liman qablana ee loo sharciyeeyey dadka inaga naga horeeyey shuricat lahum khaasa si gaara iyaga logu sharciyeeyey wahiya ashyaa waana arimo min acaadaati cibaadaadka kamida alkhaasati wa kayfiyaatiha cibaadaadka gaarkaa iyo habka loo tukano wanaxw mawaasiimu qaraabiinihim wa acyaadihim min xayثu الzamaani wاlmakan waxaa ka mida waktiyada ay qurbaankooda gudanayaan ee ay ciidayaan xagga waktiga agga isku mid man yihiin bidaliili qowlihi tacala ba u daliila wlikuli umati jacalna mansakan ydkuru sma اllahi calى ma razaqahum min bahimaةi اأncaam ummad walba waxaan u yeeln yani makaanu cibaado iyo wakti cibaada loo yeelay say ilaahi subxaana watacala magaciisa ugu xusaan wax all wuxuu ilahay ku arsuqay oo xoolihii nicmooleydii ama usuul اiimaani sow maaha usuul iimaan marka loo baxo ee laga hadlayo aliimaan biاllah aliimaan bimalaa'ikatihi aliimaan bikutubi aliimaan birusuli waxyaabaha marka laga hadlayo فhy مشhtaركaةma mid naga wada dhexaysa anaga iyaga ومiن هuنa warad الxadيiث meeshaasa waxaa soo ora xadiiثkii ahaa الأنbiyaaء أنbiyadi أwlaad calaatin أwlaad calaatin maxaa loola jeeda rasuulkaa fasiro wuxuu yihi umahaatuhum hooyooyinkooda shataa way kala tegsan yihiin wadiinuhum wadiinuhum diinkoodan waa waaxidun oo waa mid keliya waa maxay awlaad calaad waxaa lagu magacaabaa nin walbaba hooyo gaara dhasho laakiin isku aabo wey isku meel bay marka ka soo jeedaan diimaha ilahi subحaanه wataعaalى iyo شharاacda kala duwanna waa sidaasoo kale marka caqiidada loo baxo qاala بن xaجaر marka wuxuu yihi isagoo fasiraya ay أنa أصلa diinihim التwxيidu diinkooda aslkiisa waa twxiid wa furuuca شharaa'icihim mkhتalifaة furuucda ay ku dul dhisan tahay sharaa'icdoodana way kala duwan tahay yani qol walba waa gaar bay ay bimacna u leedaha wey waa mtiladii aanu soo qaadin oo kale haddii ma waxaan leenahay najaaskii marada hala jara miyaan leenahay qofkii dembi galan haysdilo sida kutubta lagu hayo kale taas macquul maaha wayulxaqu biusuuli اiimaani iimaanka usuushiisa waxaa la haleeshisiinaya maa kaana min jinsi makaarim اakhlaaq waxyaabaha soo hoosgelaya akhlaaqda wanaagsan oo kale kaliithaari in bmana qofka qofka ka dhibaataysan uu hormariyo oo kale wاlwafaa'i ballantoo la guto oo kale wasidqi run oo la sheego oo kale waikraami الdayf iyo qofka martida la marti sooro oo kale wاlqiyaami duuna in la difaaco o kale waxyaabahaas o kale waxlaaba loo baahan yahay diintooda hadday ku qoran tahay ten wa iswaafaqsan tahay wa ama ma siwa dalika laakiin sheekha wuxuu raba marka inuu ku taxliiliy maadaama aqwaal qolo walba daliilkeeda ee la timi buu rabaa inuu meel ku saaro ku yihahdo u dhexdhexaadiyo raggii و ama ma siwى dalik lakin wixii ka soo haray wa huwa ma yusamى alaحkaam الsharciyaة الfarciyaةa ay ma yusamى bاlaحkaam الsharciyaةi الfarciyati wa lagu magacaabo axkaam sharciya farciya lagu magacaabo umuurtii fiqiga axkaamtii wixii lamid فإن مجرد ذكره في القرآن والسنة دون تغيير له ودون مخالفة فهو يدل على حسنه كسائر ما ذكر في القرآن والسنة من أخبار فإن مجرد ذكره xskiisa lagu xusay oo keliya في القرآن oo suنaةi lagu sheegay دuنa تغييri lahu iyadoo wax doorinaya meesha aanu jirin وdوna مkhاaلaفaةi iyadoo khilaafaya meesha aanu jirin fahuوa يduل عalى xusنi arinkaa wxuu muujinaya inu arin wanaagsan yahay kasaa'ir ma dukira fi اqur'aani wasuna oo lamid ah wax kastoo lagu sheegay qur'aankii sunadii min akhbaariya alatii dukira duuna inkaarin walaa mukhaalifa ee la sheegay iyadoo wax diidisa iyo wax ka hor imaada meesha ayan jirin wwجهu kaa wejigiisana wuxuu noqonaya أنa القرآaن والسuنaةa qur'aanka iyo sunada wج wuxuu la jeeda sida loo towjiihinayo sida loo tacliilinayo reasoning sida loogu samaynayo أنa القرآaنa والسuنaةa jaءa للهidاaيaةi qur'aanka iyo sunada waxay u yimideen hanuun والrushdi والbayaan iyo dadka oo la irshaadiyo wax loo cadeeyo ولإkhrاaج الناasi min الظulmaati ilى النuur iyo dadka in laga saaro gudcurada kufriga iyo shirkiga nuurka iyo towxiidka loo saaro falaa yaliiqu bihima uma cuntamo qur'aanka iyo sunada uma cuntanto dikru shayءi marfuudi sharca in la sheego shay sharci ahaan loo diiday duuna tanbiihin calى anahu marfuud iyado aan lagu baraarujin iyado marfuud yahay marka wax kastoo saa iska ah waan qaadanayna buu leeyahay ilaa wax qalad inay yimaadaan mooyane tanbiih intaa marka laga soo hadla kadib nebi baa si gaara ilahi subxaana watacaala focuska u saaray wax alla wuxuu la yimid aan laga tegeynin lishariicati ibraahima calayhi salaam nebi ibraahim shariicadiisa masiidu min ata'kiidi waxaa u isku adkayno min atawkiidi dheh calى itibaaciha in la raaco fii sharcina sharcigeena ilahay aad bugu adkeeyey walida kaana alkhilaafu fii xaqiha akhaf saa darteed ba culimmada khilaafka isku khilaafay nebi ibraahim wixii ku soo waa ka fududaa fqad saraxa الqur'aan الcaظiimu qur'aanka wuxuu cadeeyey bأmri الnabiyi nabiga alيه الsلa slam inuu faray bاtibaaciha inuu raaco binaxwi qowlihi tacaalى baana lagu faro ah ثuma أwxayna ilayka waxaan ku waxyo nebi mxamedo an ittabic milata ibraahim nebi ibraahim diintiisa raac xaniifan xaal hata adoo shirki ka tego tawxiidka raadiye ilahi wuxuu yihi wqowlihi tacaalى huwa اjtabaakum ilahay ba idin doortay wma jacala calaykum fi اdiini min xarajin diinkan culays iyo ciriiri idinkagama dhigin milata abiikum ay kamilati abiikum ibraahim aabihin ibrahim diintiisa oo kale marka aayadahan oo kale nebi ibrahim raac nebi ibrahim raac laleeyahay taa way ka duwan tahay haddii aayadaha kale ambiyada kalena saa la dhihi lahaa khilaafka markaa meesha ma yimaadeen wy intaa markaan ka soo baxnay kadib wallahu tacala aclam markuu yihi wuxuu u gudbay alfasl الkhamisu alاstixsaan kana wuxuu ka mid yahay adilada la isku haysto alاstixsaanka horta wuu qeexayaa tusaale bixinaya aaraaء اculamaa iyo adiladoodana waa uu sheegaya bidn الlahi subحaanaه wa taعala alاstixsaan waxaa lagu magacaabaa waana muhiim baabka kan maxaa masaaئishan istixsaanka iyo masaalix اmursala fataawida la fatwoodo ee yurub iyo fiqigooda waa ku dhisan fataawida bay ku dhisaan almajaamic الfiqiya wailaa waxaa jira ashyaa fara badanoo yurub marka la yimid ama waftiga bisifa caama galbeedka marka la yimid aanan lahaynin qur-aankiina aanan ku qornayn xadiidkiina aanan ku qornayn in قyaas lagu soo idraajiye in اsتixsaan lagu soo idraajiye in masaaج mursal yimaadaan tiibaan marka u baxaynaa alاsتixsaan waxaa lagu magacaabaa an yatruka الmجtahidu ninka caalimka inuu ka tago fii waaqicati ma dhacda dhacdooyinka kamida xukman inuu ka tago xukunkaasoo yashmalu اlwaaqicata bicumuumihi ee kulansanaya dhacdada iyada cumuumkeeda guud ahaaneed wayantaqila uu u gudba markaa عaن ذaلiكa الحكم حكمka إلى حكم آakhرa حكم kale u gudbaya حكمkaasoo يحaqiqu تaxقiijinaya amaba sugaya amaba keenaya المصلaحaةa مaصلaحada فيiha arinkaa laga leeyahay بsaببi ضaruuرaةi daruura sababteed u sida u samaynaya aw crفin ama dhaqan jira dartii oo aan khilaafi karin aw maصلaحatin ama dan guun ahaadeedo dadkii ka dhexaysa aw قiyaasin ama qiyaaso qiyaaskaasoo khafihin qarsoon aw amase daliilin aakhara daliil kaloo yaqtadii hada tarka in laga taga keenayo waa maxay waxbaa la rabaa in la fatwoodo daliilna lama hayo marka sidii waxaad ogtihiin qiyaas baa wax lagu dul dhisaa marka ninkan imaamka ah ee mujtahidka ah laba kays baa ag yaal kays xagga midig yaal iyo kays xagga bidix yaal labada kays hadduu kan qaato iyo hadduu kan qaato labadaba maslaxadii waa keeni karaa laakiin labadooda mid baa waxaa moodaa daliilkiisa inclusive uu yahay wixii o dhan caam ka dhigaya ka inuu qaatay laakin kiiba inta ka dheeraado wuxuu raadina daliil kale gaara sababtu kan uga leexda kan u raadina waxay tahay wuxuu rabaa haddii uu kan asalka uu qaato waxa laga yaba maslaxadii u meesha ka raadin inaan la helin waxa laga ummaddii inuu dhib fara badan markaa ku yimaado wixiina nas cad oo text cad aan laga leexan karin ma waa wax bimacnaa daliil iyo ijtihaad iyo lagu keenayo markuu u kala qaybiyo yihahdo anugu kan ma qaadana tan baa ka qaadanaya istixsaanku waa sidaa waxaan u gudbayna amhilada marka yimaado wax dhan kala cadaanayaan inaan ka hormaro ma raba ilaa laga gaaro sheekh amhilada ويkون الاستحساaن استحساaنku wuxuu noqonayaa إذا dل على الحكم الأصلي للواaقعaةi xukمka أsliga haduu muujiyo dhacdada ah نص uu muujiyo cاam cاama نص markaa maqشhid waa aيad iyo xadيiثe أو إجماع uu muujiyo أو قyاaس uu muujiyo إلا أن الأخذ laakiن qaadasho بcموم النص نصka guud ahaaneed la qaato sida guud wax u tusinay oo la qaato aw اإجmاع oo la qaato aw القyاaس في tilka الواaقعaةi ama قyاas oo la qaato waaqicada iyada dhacdada gaarka ah يufawitu maslaxaةa maslaxuu tagsiinaya aw amase yجlibu mafsada dhib buu keenaya fayacdil الmجتahid ninka mجtahidka u ka leexanaya u ka weecanaya can الأkdi biha qaadasho naska uu qaadanayo can الأkdi qaadasho bidalika الcumuumi naska caamka uu qaadanayo fي شhأni tilka الواaقicati ee markaa la xiriir dhacdada iyada ilىa xukmin buu u leexanaya xukمkaasoo aakhara ee kale xukمkaasoo تataxaqaqu bihi الmaصلaxaةu dantu ay ku suurtoobayso aw tandariu bihi الmafsadaةu ama mafsadadii ay ku cishoomayso walaa yakunu dalika arinkaana ma noqonayo alcuduul walaa yakunu dalika alcuduulu ka leexashadaana ma noqonayso dheh istixsaanan ma noqonayso bimujarad الra'yi والhawى walaa yakunu dalika alcuduulu istixsaanan ma noqonayso bimujarad الhawى الra'yi والhawى iyadoo lagu dhisay ra'yi hawo bal bidaliilin baa lagu dhisaya yqtadii keenaya hada اcuduula kaleexashadan ka daliili rafci اxaraji daliilka guud ee kusoo ororo ummadan in culayska laga qaado wa dafci mashaqaati mashaqa bimacnaa in laga celiyo waa maxay bimacnaa waa maxay ninka kan markii caalimka isagoo daliil caam u agyaal daliilkan waa daliil caama hadduu daliilka nas uu ku yahay qaaطicadan uu qabanayo inuu ka lexda maaha sidaas sameeya in laga lexda maaha laakiin waa wax suurtagaladaa badan intan wuu geli karaa intan wuu geli karaa intan wuu geli karaa fii hadihi اxaala ninkan caalimka inuu ku fekero waxa dadka maslaxa u keeni kara dhibkana ka celin kara hadduu daliil caamo adag uu qaato oo dadka ku adkeeyo waa la diida waa laleeyahay meel fudud marka leexashada uu ka leexanaya maaha mid ku dhisan ra'yigiisa iyo hawadiisa sida dowkiisa uu siiye maahane wuxuu ku dul horta shareecada maxay usoo degtay shareecada waxay u timid famaa jacala alaykum fi diini min xaraj inaan diinka laydinku adkeyn waxay u timid ina hada diina yusr diinkan wuu fudud yahay waxay u timid yuriid الlah bikm اyusr walaa yuriid bikm اcusr inuu ilah idin fuday inuun ku adkeen marka ninka caalimkaa daliilka uu raadin inuu noqdo daliil ummadda wax ugu fududeey aan ugu adkeynin wey masalada marka waa sida amhila waan uman doona marka waqad cuhida min الsharci sharciga waxaa laga aqoonsaday ama lagu aqoonsaday annahu yastasnii inuu ka reebi jiray من, من الأحكام العاaمة أحكامta guud ahaaneed بعض الأحواaل أحواaشha قاaركood ترkيiصا رkص darteed iyo تيسيرا فududayn كما استثنىa su iga soo reebaba xاaلة الضaرورaةi ضaruurada xaaladeeda من تحريم المyتة والdم in laiska xaaraantimi mayo bktigii dhiigii yaعnي bktigii dhiig iyad xaaraam ay tahay aya w xaalad xun marka la gaaro way ku banaan tahay واستثنىa xاaلة السفر والمرض من إيجاaب الصوم marka sفر lagu jiro xanuunna uu jiro waxaa laga soo reebay oo layihi soonkii qofkii waajib kuma aha واstasnaa xaalaة اikraahi min taxriimi الnطqi bikalimaةi الkfr qofka marka la khasbayo oo compulsion uu ku jirana waxaa laga soo reebo yihi laguma haysto inuu qofkii kelimadii gaalnimada ku dhawaaqo واstasnaa bayc اcaraaya min اlbuyuuc الrabawiyati beyc lagu magacaabo beyc caraayaha oo dantu ay keentay xaajadu ay keentay isagoo asal ahaan markaad eegtay beyc ribowiya ayaa laga soo reeba waa danta guud baa keentay واstasnaa xaalaة الnisyaani liman akala oo shariba fii ramadaan waxaa laga soo reebay qofka markuu sooman yahay intuu ishalmaamo oo wax cuno ama uu cabo waxaa leeyahay nisyaankii kuma jiro qofkan mar hadduu halmaamay falam yuujib calayhi الqaضاءa qofkaa qada laguma waajibinin dafca lilxaraji celin la celin dhibka meesha ka imanayo fakadalika waa maxay wuxuu rabaa inuu horta ta'siiliyo masalaة الcuduul inuu qofka xugum jiro uu ka leexan karo daruuro darteed xugum jira mayte xaaraama ayaa laga leexay daruuro darteed xugum jira salaad waajiba ayaa laga leexday safar dartii xugum yimid dartii bimacnaa iyadoo xaaraam ay tahay anutqu bikalimati اlkufri ayaa laga leexday ikrah jira dartii wma ilى dalika min intaa bu horta sugaya fakadalika اmujtahid ninka caalimkiina waa sidaas oo kaleo yacdilu can اdaliil الظaahir الcaami uu ka leexanaya daliilka guud ahaaneed ee caamka ah fii bacضi اwaqaa'ic dhacdooyinka qaarkood ilى daliili buu u leexanaya alkhafiyi ee qarsoon taxqiiqan sugis uu sugayo lilmasaalixi danaha guud ee bulshada iyo dar-an celin uu celin lilmafaasidi dhibka meesha ka imanaya waqad akhada biاlاstixsaani waxaa qaatay fii suwarin suwaro fiqhiyatin loo nisbeeyey suwar taasoo maxduudatin ee xadidan ee aanan badnayn waxaa qaatay alxanafiyatu baa qaadatay wlmalikiyatu baa qaatay wاlxanaabilatu baa qaaday waankarahu shaaficiyu shaaficina waa uu diiday weligaan waxaa ku baraarugtaa hadaad naqisho alxanafiyatu macnaheedu maha inuu abu xaniifa u yiri wاlmaalikiyatu inuu imaam malik yiri alxanaabilatu in amed xambal yirin ka laazimi mayso washaaficiyatu in shaafici yirin ka laazimi mayso waa xanafiyadii dadka raacay ayaa loola jeeda waankarahu shaafici washaaficiyata lama dhihin maxaa imam shaafici raayigan isaga iskala wey wa qaala marka wuxuu yihi imaam shaafici isagoo diidaya man istaxsana qofkii istixsaan sameeya faqad sharca sharci buuba diinta kusoo daray ma soconaysa buu yihi in la keena arrimahaas walahu fi kitaabi اlumi kitaabkiisa umka wuxuu ku qoray faslun buu ku leeyahay طawiilun dheer cutub dheero samaahu uu ku magacaabay kitaab ibطaal الاstixsaan burin la burinayo waba kanooni uga dhigo waa diidan yahay wa kalaamu الshaafiعي hada imaam shaafiعي hadalkiisa oo kana maxmuulu waxaa lagu xambaarayaa calى الاstixsaani bgayri daliil istixsaanan daliil wadan ayaa lagu xambaaraya وإثباaت الأحكاaم بمجرد التلذذ والhawاء iyo أحكاaمta oo lagu sugayo macaansasho iyo haw an tana ila mactana ila qoman tan iyadoo lagu dhisay taasa la diidaya وqad نقل صاaحب البحر المحيiط في المجلد السادس صفحة خمسة وتسعين waxa uu soo guuriyey صاaحب البحر المحيiط مجلda لحaad بيجka sagaaشhaن iyo شhaن قaريiبا من عشhريiنa مسألة فقية in u dhow labaatan masأalo oo fiqiya qaala biha الshaafiعي وaصxaabi بالاستحسان الإمام الشhاaفiعي أصxaabtiisa ay qaateen استحساaنka ay yihahdeen يستندوna فيha إلى أdiلة iyagoo dليil u tiirsanaya adilada meesha kuso orag مima يubayin oo ah arin cadaynaysa أنma اsتنkرhu الشhاaفiعiي min الاستحساaن شhاaفiعي waxa uu diido استحساaنka إنma huwa waa arin un إنma huwa ma kana عan غayri dليiل waxaan dليil aan wadan marka شhاaفiعي haduu diido inaan afka u gelina maaha lakin waxa la yihi manhajkiisi markii la dabagala waxaa la ogaaday isagaaba intaasoo masأale istixsaan ku sheegay marka san isku waafajinayna inuu diido iyo in kitaabkiisa lagu hayo waxaan isugu geynaa ama isku waafajin karnaa in la yidhaahdo imaam shaafiعي istixsaankuu diido waa midka aanan ku salaysnayn dliil midka dliil ku salaysanta waa la qaatay وبطريق الاستحسان haddaan marka ogaanana tusaalooyinka طريق الاستحسان qاala bعض الفقهاaءi فقهada qaarkood waxay yihahdeen su'ru sibاaci الطyuuri najisun shimbiraha sibaac طyuurka lagu magacaabo sibaac طyuurka dugaagta ah su'ru sibaac طyuuri hambadada waxay soo hambeeyaan najis wey yani masalan shimbirka hadduu yahay shimbir kuwa duurka ku jira ah wuxuu shimbirka uu soo hambeeyay waa najis najis marki la maxaa lagu xambaara qiyaasan waa najaasa layidhi daahirunna kuwa y istixsaan istixsaanka marka la qabto waa daahir laakiin qiyaaska hadii la qabto muxuu noqonaya najs yani waxaa looga qiyaas qaatay wax kale oo la xaaraantinimeeyey waxaa looga qiyaas qaatay eygii waxaa looga qiyaas qaatay waxyaabo kale qiyaas ahaan haddaanu qaadan waxaan leenaha maay waxaan xadiid maaha laakiin waa qowl fuqahaa waxay yihahdeen haddaanu kaga ila nas lama hayo oo ku soo arooray suru sibaaci abtiir nas ku soo aroora ma hayno marka maxaa noo furan dhowr ixtimaalaad baa noo dhowr majaalaad baa noo furan ama inaan qiyaas aadno qiyaas haddaan aadno waxaan leenahay kuwii lamidka ahaa hambadooda lama xaaraantilmay tanna waa xaaraam laakiin naska ninka caalimka muxuu sameynaya si ummaddu aanu uga adkeyn bu wuxuu raadinaya nas kale meelaha la jafjafaya markaas waxaa la ogaanaya maxay waa istixsaan ahaan waxa la yihi waa waa daahir waa laga soo reebay sooma jeedi misaalka ku cadaanaya si fiican وإذا قطعت يد وإذا قطعت اليد اليسرى من السارق خطأ hadii nin tuuga waxada tuuga hadduu waxado horta gacantee laga gooyaa gacanta bidig ninkii gacanta ka goynaya intuu iska dadbooday buu bidixda gaf ka siiyey في hadihi الxaalة diintu marka maxay faraysaa yani sida naska caamka laga fahmayo haddaan midig laga jarin oo bidix laga jarin waa in midigti marka loo noqdo soo maha marka maxaa meesha soo baxay ninki inuu xarag ba ku labada gacmood inuu gaf ka noqdo uu noqdo nin labada gacmoodba ka go-an marka waxaa laleeyahay tii hora u asaxaysa ta dambe waa laga leexanaya waxaa keena istixsaan iyadoo rafci xaraj marka la samaynayo marka wuxuu leeyahay idaa qaطcat اlyadu yusrى gacanta bidx hadii la gooyo min asaariqa hadii laga gooyo khaطأan gef falaa tuqطac اlyumna midigti la jari maayo wain kaana الnasu naskooda ha ahaada yqtadii midkii keenay qaطcan midig la gooyo wadalika marka in laga leexdo oo arintan lagu kaftamo maxaa keenay istixsaan wax la wanaajisto weeye markaasoo kale wacindii aniga agteyda waxaa ahaatay buu leeyahy sheekha أنه mا dاm الاsتحساaن الذي يميل الصuلyون الأصuليuن إلى الأخذ بجawاaزه maadaama استحساaنku ay usuuliyiinta u iilanayaan inay qaataan inay banaan tahay huوa ma اsتaنda إلى الدليل المعاaرض للعموم waxa cuskaday ama u tiirsada dliilka بمعنىa معاaرض ku ah cمومka فlaa ينبغي ma banaana cad الاستحساaن استحساaنka in lagu tiriyo dliil أصلا dliil in lagu tiriyo mah marka dliil la yihahda mah bal huwa axadu طرق الاجتihaad laakin wuxuu ka mid yahay طرق اجتihaadko cinda tacaarud nusus nususta markay iska hor timaado maxaaba noo geeyey khilaafka maxaana geliye buu leeyahy in la yihahdo dliil dliil hadii la yihahdo maxaa imanaya khilaaf baa imanaya ma niraaha waa wej ka mida ama طariiq ka mida ama masad ka mida hababka laysu waafajiyo nusuusta markay isaga hor timaado ilaa hadda qiyaas iyo waxaa isku dhacay istixsaan baa isku dhacay mid baa inagu rajaxna marka وعلى hذا arinkaabaa yجري qول الإmاaم mالك imaم mالك hadلkiisa kaasu ku darsanaya imam mالك hadلkiisa waa kamid inu yihi الاستحساaن تiسcaة أعشhاaر الفقه فقiga marka toban meel loo dhigo يعني تiسcaة أعشhاaر الفقه يعني cashaartaas marki intaas loo dhigo waa qeyb kamida يعني meesha uu ka taagan yahay يعني أعشhaarta hadii sagaal loo dhigo ama sagaal kamida oo intaa lamida oo fiqiga yani waaba boqol kiiba sagaashan buu galay fiqigii waxaa laga qaatay bu ley alistixsan wax lagu magacaabo faina fiihi diqata nadari baaliqati min almujtahidiin maxaa yeelay waxaa ku sugan tadqiiq nadar baa ku sugan aad iyo aad u xeel dheero mujtahidiinta xaggooda ka ahaatay fii xaali aylulati cumuumaati wاlqawaacid اlcaamati ila اfasaad xaaladda ay u yeeloobayso cumuumaadka iyo adilada qawaacidda caamka fasaad markay noqonayso وإhdaari الmaصلaxaةi في bacضi الsuwar cinda تطbiiq الcamaliي maslaxaduna ay bmacnaa ay hadar noqonayso baaba'ayso marka la تطبيqinayo bعض الsuwر فيجنحوuna في tilka الsuwر ilى الcمل بأdiلة أخرى معtaبرة marka suwartaa markay soo aroorta waxay u iilanayaan eh, inay ku camal falaan adilo kale ee muctabara ani mثalا dhowr adilo qofka haysa dhowr choice kan maan qaata si ummaddan ugu fudeeya intaan kan qaadan lahaa o kale wey iyo wixii lamida anwaac ااstixsaan marka amilo fara badan haddaan helayna anwaacda oo istixsaanka uu ku yimaado الnوع الأول استحسان سندh النص استحساn cuskanaya نص aيad am xadيiث ومiثاaله waxaa ka mida أن يقuلa قائل qof inuu yihahdo maalيi aniga maalkeyga صدقة في saبيل الh wadada ilahy صدق u yahay qofk haduu yihahdo angu maalkeyga ilaahay baan u sadqeeyey dartii markuu yihahdo فcmuم الdليل dليilka caamkiisa marka la qabto yqtadي mxuu keenaya wuxuu keenayaa an تakuna kul أmwaalhi amwaashiisa o dhan inay noqoto daakhilatan fi dalik arrinkaa inay soo gasho ilan qofka nadar buu galay maalkeygu dhan waa sadaqa markuu yihi macnaheedu waa shil kastoo soo galo ma isticmaali karo waa inuu sadaqa u dhiibo faylzamhu waxaa ruuxa isagaa laazimay uu ku khasban yahay ataصaduqu biha inuu sadaqaysto maalka o dhan واstaxsana abu xaniifa abu xaniifa marka wuxu yhi waxaa istixsaanku uu yahay an yukhasisa an yukhasisa dalika an yukhasasa dalik dheh taa in lagu gaar yeelo بالأمواaل الزakويةi فqط maalka زakada ah لqowlihi taعaaلى baan u daliila khd min amwaali صadقaةa maalkooda sadqa ka qaad marka imaam abu xaniifa qofka haduu yihah nadr baan galay nadarkaaga muxuu yahay in maalkaygu dhan uu yahay sadqa fii sabiili الlah nadarkan waa qofki inuu oofiye sooma waxba aanu soo reebin marka isagoo masalada ku waraagsan bu abu xaniifa kala la wejiyay abu xaniif marka wuxuu leeyahay ani waxaa ila muuqata sadaqada inaan loola jeedin tii tabaruca ahayde inay tahay tii zakado marka nadarkaagu waa iska caadi dhib ku haystaay ma laha zakada un bixi oo kugu filan tahay marka istixsaan ba lagu magacaaba ومثال آخر مثال kale wuxuu qowluhu taعالى uu yihi lay xurimat عalaykum الmaytaة والdم وaلحم الkhinزيr waxa laydinka xaaraantinimeeyey baktigii iyo dhiigii iyo hilibka doofaarka ilaa ayadda ka dhamaato ثuma qaala ilahi marka wuxu hi faman اdura fي makhnasa qofkii loo dhibaato geliya gaajo darteed غayra mutajanifin لsm isagoo dembi aanan u iilanayn fain اllah غafur raحيم ilahi subحana wa taعala u dembi dhaafaya marka waxaa la yihi ugu horeyn waa l almaytaة والdm وlaحم الkhinزيir marka la yihi ayaa ilahi subحana wa taعala gadaal waxaa la sameeyey haddana miثaal kale faman idura fي makmasaةi غayr istixsaan baa la sameeyey waa laga lexdo ومiثaaluhu fi الsunati waxaa ka mida أن النabiy salى الlaه عليه wasaلم nahaa wuxuu reebay can bayc الmacduum waxaan lahayn aan gacanta ku jirin inuu qofka uu beec lagu sameeyo qofna uu iibiyo qofna uu gato waa la diiday wixii ma haysid ilaa waxay gacanta ka soo galaan waa inaadan dhihin beecaan keeni beecaan keeni doona badeecaan keeni doona iga sii gato waa inaadan dhihin wa arkasa fi salm lakin markuu salm uu yahay ii hormari salafkii la samayn jiray waa arintaa way banaan tahay duruuratiman darteed qaarkoodna waan ogaan doonaa النوع الثاني الاستحسان بالإجماع استحسان ku yimid xagga إجماع ومثاaلهu أيضا مثاaلkiis wuxuu yahy النهي عن بيع المعدوم qofka uma banaana in uu dadka ka beeciyo oo بمعنaa uu iibiyo waxaanan gacanta ugu jirin laakiin waxaa jira waxyaaba la iska mar haddaan gacanta waxa kugu jirin waa xaaraam in la sameeyo istixsaan ahaan culamada marka waxay ogolaadeen maadaama uu ijmac uu ku dhisan yahay qof matalan wuxuu u nin dawaarla u tegey harqaanla ama sharqaanla waxaa dheelay markaasu dharkaa ii sameey markaasuu dharkii intuu ku cabiro wuxuu yihi waxaan kuk waxaad igu soo laabataa isbuuc kadib waa kuu keeni doonaa saryaana dhagoolkaaga waan diyaarinaya buu yihi ama futashaarihaaga waan kuu diyaarin doonaa ninkakan eh, leh waxaan hadda hadduu dalbado sooma orar buu sameeyey ninkan leh waxaasi waxaas lacagtan waan bixin doonaa kanna wuxuu leeyahay waan ku siin doonaa diin ahaan waa mamnuuc laakiin waxaa la yidhi istixsaan maadaama curfiga uu saa u ku dureeray caadadu ay saa ahayd ayna adag tahay wixii in hore lakala waradi mayd cloth la helo dhar markaa diyaara oo qofku inuu dalbado ay tahay taasoo kale waa la ogolaa wax mushkilada ma laha waxaa laga yimid qof inuu inta u yimaado nin najaara oo faryaama carpenter intuu yimaado yidhaahdo waxaad ii samaysaa duulaadka armaajada sidaasoo kale ii samee qofka wuu dalba sooma haddii la qabta naska tilmaama bayc اmacduum waxaanan gacanta ku jirin in la kala beecso shay xaaraan buu noqonaya laakiin istixsaan ahaan waxaa la yidhi maadaama wixii ay saas mooyaane si kale aynan ku suurtoogeyno qofkuu dhihi kara laba isbuuc kadib baan kugu soo laaban doonaa mobilkii oo diyaarsan hawshii oo diyaarsan gurigoo diyaarsan marka waa la ogol yahay bayc macduumka waa sidaa maala wuxuu ku miaali marka wastaxsan ahlulcilmi جواaز الاsتiناع اstinاع maa lg mad n صaناac dalb wey waxaan ii sameey وهو an yaبيica النajaaru ninkii faryaamaha inuu beeciyo mثaلا duulaaban armaajo سوفa yصنachu uu samayn doono mawصuuفa بصiفaaتi محadada iyadoo ku tilmaamay tilmaamooyin gaara armaajo sidaas oo kale ah oo laba dhagoor leh oo afar qaanadood leh oo dharka la suran karo wixina gacanta kuma hayo hadii loo baxo buyuucda kale waxyaabaha kale u yihahdo beri waxaan keeni doona beriis noocaas iyo noocaas taas waa xaaraam shay macduum wey lakin meesha tan waa maxay istisnaac marka la maray waa laga soo reebay ba lyidhi wاstadluu ilىa jaryaani wاstanad u leh waxay arrinkaa u cuskadeen ilىa jarayaani الtacaamuli bidalik in mucaamaladu ay taa ku duraysatay fi اlummati min gayri nakiir weligeed baa lasoo samayn jiray wax diidan lama hayo fakaana ijmaaca camaliya marka wuxuu noqday ijmac camaliyo practical loo fuliyey mukhaalifa linafsi ay khilaafsan naska الذي huوa xadيiث النahyi can beyع المacduum ee ku soo orooray in layska reebo beyca waxaan gacanta ku jirin فيdل marka wuxuu muujinaya calى استثناءi hadihi الsوuرaةi min cumuumi النفس in suuraddan laga soo reebayo naskii guud ahaaneeda dhacay naskii guud ahaaneeda soo orora mxuu ahaa in beyc macduum mamnuuc yahay lakin suuraddan waa laga soo reebay oo ku saabsan الاsتiثناع maadaama waxaan wax weligeed soo jira ee hayeen ummadani min غayri nakiir u yahay marka arintaa waa iجmاع النوع الثالث الاستحسان بالcرف midna dhaqنkaa lagu saleeyey استحساaنka kan ومiن أمثiلaتihi تusaaladiis waxaa ka mida mاa low xلفa haduu qof dhaar ku maro yihahdo واللaahi bay iga tahay lاa يأكل لحما inaanu hilib aanu cunayn saas buu ku dhaartay فأkلa سمكا markaasuu malay cuna ama kaluun فالأصل أصلku mxuu yahay أنhu يحنف inuu dembi gelayo ilا malayga laftirkiisa iyo kaluun waxaa dhihi lahayd soo hilibkii maaha dembigu gelaya ولakiن الاستحساaن استحساaنka mxuu keenay an laa يحنف qofkan inaanu dembi gelin لأنa لحم السمki maxaa yeelay malayga malayga hilibkiisa laa يطلق عalيh laguma magacaabo في الcرفi marka loo baxo أنhu لحم inuu hilib yahay soomaalida kama dhaadhicin karti sooma marka inuu ogaa laga yaaba haddaad tiraha qofka inuu yihaahdo hilib baan soo cuna ma dhahayo wuxuu leeyahay samg baan soo cunay laakiin markuu samg uu soo inuu sheego markuu wax kale u cunay wuxuu hilib baan cunay ama geel ha noqdo ama ari ha noqdo hilib baan soo cunay laakiin samg isaga hiliba lagama dhaadhicin karo wuxuu leeyahay samg baan soo cunay oo maanta malay baa la cunaya buu kuleeyahay laakiin ma sheegi in samg la cunayo marka wuxuu leeyahay curfiga maadaama uu sidaa yahay ninka dhaarta waa laga fudayna la dhihi maayo saddex maalmood sooma la dhihi maayo toban waa laga daynaya النوع الرaaبع wuxuu yahay استحساaن الضaruuرaةi وrفع الxaraجi daruur ahaan shaygii in loo istixsaansado iyo xarafka in laga qaado وmin أمثilati waxaa ka mida تطهير البئر ceelkii marka la daahirinayo التي تقع فيها النجاaسة بئriga ceelka markii نجاaسة ay ku dhacdo habkee loo daahiriya بالنزحi minha iyadoo نجاaسka laga dhex bixinayo intaasoo ku filan فإن تنجس ma يبقى بعد النزح هو الأصل aصلku wuxuu yahay marki wixii laga soo qaado نجاaسi ku dhacday wixii soo haray inay نجاaس yihiin ba asalkii ila نجاasa ku dhacday نجاaskan ka saarnay macneed waa maxay biyihii meesha ku soo haray inay نجاas yihiin لكن لما كان السير على القاaعدة في التنجس يفضي إلى استحاaلة تطهيرها لakiن marka hadaan يعني ku socoshada lagu soconayo قاaعidada tilmaamaysa in شhaygaasu نجاaس uu noqonayo قاaعidadaas ay tahay قاaعido يعني aad iyo aad u adag oo مستaحيل ay tahay ceelka aan la daahirin karin فإنه يحكم بطهاaرaتha wa la xukminayaa in ceelkaas uu طاahiر u yahay بمجرد زوال اللون والرائحة بالنزح hadii laga zuuliyo biyahaas midabkooda inay isbedelaan amaba maaragtay raaixadooda isbedelaan bnazxi ayaa looga zuulinaya ka fogeyn laga fogeynayo istixsaanan wey yani asal hadii la qabto najaasa ku dhacda soo maha wixii o dhan waa isla kacayaan wey laakiin waa maxay waxaa leeyahay maadaama dhib ay ku jirto ceelka o dhan aan la daahirin karin wixina ay dhibaato weyn marka dad kasoo gaarayso waxaa laleeyahay bimujaradi nazxi ayaa ku filan waa istixsaan ahaan النوع الخامس استحسان المصلحة maslax ahaan ayaa shay istixsaanka u dhici karaa wa min amhilati tusaalayaashiisa waxaa ka mida ah tadmiin اlajiir اlmushtarak in bimacnaa oo alajiir mushtarak waxaa lagu magacaabaa shaqaalaha dadka dhan ka wada dhexeeya si ninka dawaarlaha sharqaanlaha ama harqaanlaha dadka dhan buu ka dhexeeya alajiir mushtarak baa lagu magacaabaa markuu kaarbantar uu yahay amaba faryaamo uu yahay oo uu sameeyo alwaaxda isagana dadka dhan buu ka dhexeeya adiga keliya meesha kuuma joogo adaa u geysanaya maro kan wuu kuu tolaya hebla waxay ugeysanaysaa eh, eh, maaragtay garbasaar way utoliya hebla koofi ugeysan utoliya waa alajir mushtarak baa lagu magacaaba marka waxaa lagu maga alajir mushtarak fuqaada markay ku waxay yihahdeen alajir mushtarak haddii wax ku ciyaaro oo talaf oo damage uu gaarsiiye alaabta loo dhiibtay waa inuu uu bixiyo damaan oo la yimaado micnaha damaanki inuu bixiyo wey faina alqaacidata lakin qaacidada haddaan u laabano oo fi lumanaa'i ku aroortay oo ah da qofka markaad wax u dhiibatid waa tira nin waxaan iihee taqtadii waxay keenaysaa alaa damaana inaan wax damaana aanu saarnayn calى اlajiiri qofka shaqaalaha laga dhigtay fii ma talafa wixii gacantiisa ku halaabo daamij uu soo gaaro bigayri tacadiihi haddaanu ku xadgudbin walaa taqsiirin minhu aanu gaabin qaacidada waxay tahay qof ba waxaa tira ii shaqeeya qofka haddaanu alaabti aanu si xun aan u isticmaalin ama aanu sheegan cilmi aanu oqoon aanu dhihin anugu waxaan waan kadibna wixii oo burburin oo hawshii marka loo dhiibo uu si wanaagsan u wado laakiin wixii qadar ilaahay ay ku timidoo noocna wax si ka noqdeen xaaladaas o dhan maa leeyahay in damaan aanay saarnayn ayaa qaacidada caamka ay tahay marka wuxuu leeyahay istaxsana الصaxaabatu saxaabadaso waxay istixsaan u arkeen tadmiinu ruuxa in damaan laga qaado lima yatlafu taxta yadihi min amwaali الnaas waxa daamijka uu soo gaaro ku baaba'ayo ee amwaal الnaasi gacantiisa ku baaba'ayo daamij uu soo gaartay in laga qaado sababtana waa maxay maxaa hadii ninkan faraha laga qaado ninkuu doono hadduu doono maradu si xun u jaraya qofki yimaad haddana ku ciyaara haddana qofka iman wixii u sameyn dhan buu burburinaya marka way ka soconaysaa marka ummadda raba xarig baa kasoo gaara lakin hadii la miyahow alaabtan baan kuu dhiibtay haddaad ku ciyaarti damaan baa kaaga bahanaya marka qofku is ilaalinaya laakiin qaacidada caamka waa maxay tahay amiinba haduu yahay inaan ama ajiir haduu yahay inaan la weydiin haddaanu qofki aan u qasdin laakiin markan ama ha u qasdo ama ha ka noqoto ama yaanay ka noqonin xaq waxaa u leeda ina tira lacagteeda iisoo celi ilaa inaad iska cafisid mooyaane macnaheed waa sidaas annowc saadis wuxuu yahay alاstixsaanu bilqiyaasi اlkhafiy istixsaan ku salaysan qiyaaska khafiga wa min amhilatihi tusaalihiisa waxaa ka mida ah, ana man waqafa ardan qofkii waqfi ka dhiga dhul ziraaciyatan beera yani dhul beera leeya dhulka kan waa wqf wey وlam ynus laakiin aanu cadaynin عalى xaqiha في الshurbi والmasرفi aanu cadaynin xaqa iyada ku jira oo meesha laga waraabinayo iyo meesha laga masaarifay aanu cadaynin falaa ydkل الwqف falaa ydkل في الwqfi xaqha في الshurbi والmasرفi wqfigii ma soo gelayo ma aragtay waraabinteedii iyo meeshii wax laga bixin lahaa قiyاasا calى الbyع whuwa mutabaadir haddaanu kaga qiyaas qadana beeca waana sida soo degdegeysa لأن الوqفa yqtadي khروجha min mulki الواaqfi maxaa wqfigu wuxuu keenayaa in ay ka soo baxdo amaba maaragtay alaabtii inay ka soo baxdo ama shaygii mawquufka laga dhigay ama arض ziraaciyadii inay ka soo baxday min mulki اlwaaqifi qofka waqfiga samaynaya gacantiisa falaa yadkul xaqu shurbi ma soo gelayo kama low baacaha sida markuu beeciyo kale walam yanus calى dukuuli xaqayni aanu cadaynin in labada xaq ay soo gelayaan والاsتحsاaن wuxuu yahay an ydkla الحqاni في xaalaة الوqف labada xqba inay xaalaة wqف ay soo galaan قiyاaسa calى الإiجاaraةi marka loga qiyaas qaato fahuwa أwlىa min قiyaasihi calى الbeyع sidaasaana ku owleysan meeshii beyع looga qiyaas qaadan laha faإna الmawquufa wax la waqfiyey عalayhi yuraadu اntifaachu bاlgula faإna اlmawquufa عalayhi yuraadu اntifaachu bاlgula wax la waqfiyey ujeedada laga leeyay waa maxay in wixii ka soo baxa lagu nafciyo min gayri an takuna alcaynu fii mulki iyadoo caynta gacantiisa aanay ku jirin fahada اlqiyaas اlkhafiy qiyaaska kan qarsoon yaqtadii wuxuu keenayaa an yadkula xaqu shurbi wa xaqu sarfi fi اlwqfi xaqu shurbiga iyo xaqu sarfiga inuu soo galo waqfigii kama fi ijaarati sida uu ijaarada usoo gelay wallahu aclam hadalkan muxuu ula jeedaa baab waqti marka loo baxo qof baa wuxuu yihi ardada anigu waan waqfiyey markii uu waqfiyey baanu cadaynin dhulka kan waraabinta la waraabinayo iyo wax alla wixii bmacnaa ku baxaya beerta iyo caragedinteeda wixii o dhan ma sheegin lakin wuu anigu waan waqfiyey wixi ma sheegin marka su-aasha imaanaysaa waxay tahay waqfi hadduu ninka kan uu waqfiyey ma waxaa saaran inuu dabaartii wixii ku bixi lahaa iyo caragedinteedii howlaheedii oo kale inuu bixiyo inaanu bixin maxaa saaran marka haddii nin caalima la weydiiyo agtiisa waxaa yaal laba joyce baa yaal qiyaas inuu sameeyo ama inuu kaga qiyaas qaato baaci ama inuu kaga qiyaas qaato ijaaradii marka wax lakala karaysanayo hadduu beeca kaga qiyaas qaato beeca muxuu keenayaa haddaan wax iska beeciyo aan dhul iska beeciyo macnaheed waa maxay dhulkaa maanta laga yani ka dambe saacaddan markii aan miftaaxi aan dhiibo aan furihii aan dhiibo oo wixi aan kala saxiixin wixii ka dambe anu shaqadeeda maaha soo ma yani isagaa waraabsanaya isagaa bimana caradi gedinaya isaga wxuu doon ku beeranaya isaga u taal shaqadeyda maa marka haddii ninka caalimka u kaga qiyaas qaata beeci maxaa meesha soo baxaya dhulka kan waqfiga ah ee ninkan uu waqfiyey ma saarna inuu bixiyo xaqa shurbi xaqa kafi isaga ma saarna laakiin maadaama arrintaa noocan ma ay cuslaan karto ayaa haddana waa hadii laga qiyaas qaata ka waran baa ijaaradii ijaarada hadii laga qiyaas qaato maxaa imaanaya ijaarada waxaan ogna qofk qof kale guri ka karayso waa maxay markuu guriga albaab u ka halaabayaa raadinaysaa qofki guriga kaa kareeyey markii nalka uu ku shaqayn way waxaa raadinaysaa laydka ku shaqayn way qofki kaa kareeyey haddii marka laba kiyaas qaata meesha maxaa soo gelaya alard الziraaciya wixii ku bixi lahaa xaqu shurbi xaqu sarfi yaa loo raadinaya alwaaqifa loo raadinaya marka laba jiha wey mar walba waxay ku xiran tahay ninka kan ee caalimka markuu fatwoonayo meesha uu masalada markaa ka milicsado qiyaaskan waxaa lagu magacaabaa alqiyaas alkhafiy mar kalean ku celino sibay u adkayd mart والاsتحsان بالقyاaس الkhaفiي ومiن أمثiلتهi waxaa kamid أن maن وقفa أرضا زراaعية qofkii وqفiya dhul beerood ولم ينص على حقha في الشhرب والمsرف aanu cadaynin shurbiga iyo masrفka ku bixi lahaa n xaqeeda iyo qofka bixinayo falaa ydkل في الوqف حaqhaa في الshurbi والmasرفi ma soo gelayo قyaaسa calى البيع hadii laba قyaaس qaato mتabاdir sida madaxa kusoo degdegaysana waa sidaa لأن الوقف يقتضي kخروجha miن ملك الواقف مaxaa yeele wqفigi wuxuu keenaya in baarkii ninka kan gacantiisu ay ka baxday falaa ydkل xaq الshurb ma waxaan beehin xaaniga laga soo raacanaya mar kale yaعnي inaad gaari ka beecid ma waa le benزin igu shub shaqadeedi ma waxaas كamا low baacahaa sida hadduu beeciyo kale وlam yanus calىa dkخuuل الxaqayni aanu sheegin laba xaq inay soo gelayaan والاstixsaan marka wuxuu keenaya lan wqfigan dad baa ka faa'iideeya aytaan bay noqon karaan dad kale noqon karaan hadii la meesha deg wxina iska bixi way ku adkaanaysaa marka istixsaan baa loo raadiyey an yadkula الxaqaani fii xaalaة الwqf labada xaq ba inay soo gelaya qiyaasan maxaa looga qiyaas qaadana calى اlijaarati fahuwa أwlىa qiyaaska looga qiyaas qaanada ijaarada kaga haboon min qiyaasihi calى اbeyc beyc in looga qiyaas qaato faina اmawqufa alayhi mawquuf alayh hadaad maqashid waa ardagi iyo yuraadu intifaacuhu biاlgulati waxaa loola jeedaa ama laga leeyahay in lagu intifaac wa wixii ka baxaya min غayri an takuna اlcaynu fii mulki iyadoo waxa kana ah gacantiisa aanay soo gelin ilan guri marka lagaa kiriy macnaheed ma in adiga leedahay lakin waa ku intifaaci kartaa seexo hiitarka shido waxaa doonta samee guriga adaa iskale marka wahaakada ah waqdiga kan qofka marka loo waqtiyo macnaheeda maha inaad tiri aan ku siiye dhulkii waa minu intifaac wey waxaana ku intifaaci kara hadduu yatiim yahay haddii طaalib cilmi uu yahay ayaa loo ogolaado wey fa hada اqiyaas اkhafiy qiyaaska kan kafiga ah يقتdي wxuu keenaya an ydkla xaq الshurb وxaq الsarفi fi الwqf labadooda inay soo galaan kama fi ijaarati ay usoo gelayaan wاllahu aعlam marka istixsaanka arkaysid waxay ku xiranta hadba ninka caalimkaa siduu marka wax u raadiyay taasuna macnaheeda maha iyadoo nas uu yaal meesha oo cad inuu qadba intuu ka tallaabayo uu raadinay midaana shaqaynayn وإilى huna وباللahi tوفiq